oo la wanaajiyo ayaa ah xusnu khuluq laga wadaa wadaadda marka xasan albasri uu ka mid yahay jamaaca min asalafna ay ku raaceen waxay ku gebagabeeyeen xusnuulkhuluqu waa weji furan bastul alwajh aw talaaqat lwajh wejigaadoo furan oo ummadda aad u muusooto weji furan qalbi furan aad ku soo dhowayso qodobka labaad badlulmacruuf badlunnadana waa la yidhaahdaa uunkood waxaad tari karta aad tarto dheefiso aadan dhibin qodobka saddexaad dhibkaadood ka xaslato kafulada talaaqat lwajh badlulmacruuf iyo kaful adaa saddexdaa qodob baa lagu ururiyaa dabeeca wanaagga iyo xusnulkhuluq waa maxay weji furan aadamahu waxaad tari karta aad tarto dhibkaadood ka reebatood ka ceshato adoon dhibin oo dheefiya wejigana u fura ayaa la yidhaahdaa xusnulkhuluq sidaasay wadaaddaha qaarkood ku qeexeen xusnulkhuluq nimanna waxay yidhaahdaan xusnulkhuluqu waxaa weeye adoo xidhiidya ciddi ku goysa an tasila man qaacak ruuxii ku gooyood xidhiidhiso wa tucطi man xaramak axadkii wax kuu diidood wax siiso wa tacfu can man dalamak kii ku dulmiyood cafido saddexdaana wadaaddaa ku ururiya xusnu khuluq dabacada wanaagsan waxaa weeye axadkii ku gooyee aad adugu xidhiidhisood xarigiisa sii daynin kii wax kuu diidoo waxaada aad siiso kii ku dulmiyood iska cafdo u dulqaadato inahaasna waa la yidhaahdaa axaadiiaynu ka fahmi doonnaa in sha allahu tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yihi nabigiisa markuu la hadlahayo wainaka la calaa khuluqin caiim wainaka nabi maxamedo adugu la calaa khuluqin dhaqan iyo abci dushii baad ku sugantahay cadiimin weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala shaygu weynayo maxaad moodaa waxay culimmadu yidhaahdaan markii dabagale nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam ee rabbigii qaabku oo dhaqmo waxay yidhaahdeen alquwa alcilmiya waalcamaliya aadama ku taagan yahay awood garaadkaadi iyo iyo aqoontaada ku saabsan iyo awood dhaqankaadi iyo camalkaada ku saabsan labadaaba rabbi bixiyaa labadaaba rabbi markuu nabi moxamed tilmaamayay mid walba cadiimbu ku tilmaamay alquwa alcamaliyu nabiga dhaqankiisa iyo mucaamaladiisa maca alkhaaliq wa maca almakhluuq rabbi sidan uu ka leeyahay wainaka la calaa khuluqin cadiim wa alquwa alcamaliya alsuluukiya dhaqanka iyo mucaamalada iyo mucaasharada aadamaha saasuu rabbi ka yidhi nabigeenni markuu ka hadlaayay alquwa alcilmiya oo garaadkiiyo aqoonta ah iyo cilmiga suubanaha markuu rabbi ka hadlayna wuxuu ihi waa cadiim وcallamka ma lam tkun taclam wkana fadl اllahi calayka caiima nabigu marka aqoontiisii iyo cilmigiisiiyo garaadkiisana ilaahay cadamu ku tilmaamay iyo caiim dhaqankiisii iyo mucaasharadiisina rabbi wuxuu ku tilmaamay caiim labaduba aadama layskukuma darin labada qadiyoodoo nabi maxamed hortii walaa dabadii in cilmigiisa cadiim la yidhaahdo camalkiisana cadiim la yidhahdo waa khasiisa min khasaa'is rasuul calayhi salaam fii kitaab illah ka fiiriya wa qaala allahu tabaaraka wa tacala ilahi wuxuu yidhi oo kale wاlkaadimiina alhayda wاlcaafina can الnaas wاlkaadimiina kuwa qariya alhayda cadhada qariya ee dulqaatay gegsada waalcaafina can innaas dadkana cafiya dadka ku dulmiyana cafiya kuwaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay una dembi dhaafaa wallahu yuxibu lmuxsiniin waa iman doontaa aayaddo iyadoo dhammaystiran idan dadkoo la cafiyo loo dulqaato cadhadoo la qabiroo la xanimo loo gegsado waa shay aad iyo aad shareecada agteed ee ku weyn oo aad u qiimo badan xadiidkii ibni cumar fison aad ku marteen min jurcatin acdamu ajran cinda allahi min jurcati kaydin kadamaha cabdun ibtiqaa'a wajhi illaah xadiidkaas aad badan yahy nabig wuxu uri alayh ma jiro ruuxun bini aadama wuxuu kabadoo laqo candhuuf iyo wuxuu laqo oo ka culus oo ka ajir badan cinda allahi subxaanahu wa tacaala min jurcati kaydin cadho aad laqdo waxaa bini aadam laqo oo dibnihiisa mara oo u ceshado wax ka khayr badan ma jiro cadho aad isku celiso ibtiqa'a wajhi illaahi subxaanahu wa tacala ilaahay dartaad u cafido wuu ku dulmiye waa ka aargoosan kartaa waad iska celin karta waad iska cafiday wuu xumaan falay waad iska cafiday wuu kuga xadgudbay waa u dulqaatay ilaahay dartii iyo aakharo amaad u xeshaa middaa wuxuu rabbi ka jecel yahay ma jiraan maa min jurcatin acdamu cinda allahi ajran min jurcati kaydin kadamaha cabdun ibtiqaa'a wajhi illaah wاlkaadimiina alhayda wاlcaafina can الnaas nade ilaahay baa yidhi wacan anasin marka labadaas quway bini aadam ku dhammaystirmaan oo ah alquwa alcilmiya wاlquwa alcamaliya dhaqankaada iyo mucaamaladaadu hadday dhammaystiranto haddee waxaad noqonaysaa axsan annaasi khuluqan haddii cilmigaadu cilmi dhammaystiran noqdana haddee ambiyada baad ku dhowaanaysaa oo ariiqu alambiya baad haysaa idan labadaasba waa in lagu dadaalo aqoon diinadoo saxna lala yimaado dhaqan suuban oo shareecadeenna ku salaysanna aad la timaado wa can anas bn malik radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu ihi saxaabigaas kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ah axsana الnaasi dadka midka u wanaagsanee u quruxsan khuluqan xagga dhaqanka aadamaha uu la dhaqmo muttafaqu calayhi inagoo nabi maxamed aan ku dayanna la doonahayaade oon dhan walba kaga dayanno wixii markaa aan khasaa'isiisa ahayn wa canhu can anas bn malik radi allahu tacaala canh qaala saxaabiga anasa wuxuu ihi maa masistu ma taabanin weligay buui ma taabanin dibaajan xariirta adag xariirta mideeda adag iyadoo xaggana sibsiba oo sibibixa oon xanaf iyo xagashimidna lahayn ayay kala qaro culusta oo kala qaro weyn tahay marka xariirta mideeda qarada weyn ayaa diibaajka leh roogu isagoo wada jiricsan buu kala qaran weyn yahayoo midna intaas sinti buu noqonay midna waa khafiif roganada idin yaallay kii hore kii hore ka qarweyna soo idan iyagoo kulli wada jiricsanaayeen idan xariirtuna waa sidaasoo kale maa masistu ma taabanin buuhi diibaajan xariirta teeda culus iyo walaa xariiran teeda jilicsan ibrisamka la yidhahdaa xariirta teeda jilicsan baa xariirta la yidhahda marka yar ay qara leedahay culus tahay ma taabanin buuhi xariir kala duwan alyana mid wax ka dabacsan min kafi rasuulilah sal ly slam nabi maxamed sacadkiisii gacantiisa nabiga xagga awoodda aadama axadku awood badan buu ahaa shatnulkafayn oo idinka ku maray shamaa'ilka xagga awoodda iyo laxadkan axad la mida ma jirin laakiin taabashadiisu aad bay nabigu u dabacsanayd una macaanayd alyana ka gacan jilicsanoo ka gacan dabacsan min kafi rasuulilahi sal ly slam rasuulka ilaahay gacantiisa masku waa siibix waana ku dilhayaa haygu inuu qabow yahay ama uu sibsib yahay ama uu uusan xaraf lahayn kama dhalanayso inuu yahay daciif kama dhalanayso adoo korka ka ah suusuubi ka ah yaad kala jaraysaa inaad fahanteen bay ila tahay masku waad aragteen walaa shamamtu ma urinin buudhi raa'ixatan caraf qatu weligay adyabo ka udgoon min raa'ixati rasuuli illaahi sala allahu caleyh ali wasalam rasuulka ilaahay caraftiisa nabi maxamed carabtiisu laba qaybood midna khilqi bay ahayd oo isagoon barfuun iyo cadar iyo uunsi iyo udgoon iyo midna aan isticmaalin buu nabigu carfayey ilahay baa u abuuray dhididkiisa carfayey oo intay dumarku hoorsadaan ay cadar ku darsan jireen meeshuu maraa laga garan jiray raa'ixadiisii iyo caraftiisa iyo udugiisa midna asagaaba ku dadaali jiro aad buu nabigu udgoonka u jeclaa iyo barfuunka iyo wixii udgoon u jeclaa marka tuu ka hadlahayo marka waa tii khilqiga ahayd buu sayidina anas ka hadlahayaa waana xogogaalhade waa nabigu toban sano u khidmeeyey waad garanaysaan isagoo yar intii loo keenay iyuu nabiga agtiisa ku weynaaday wuxuu idhi anas walaqad eh, khadamtu rasuul allah rasuulka ilahi baan u khidmeeyey cashara siniina toban sanaan u adeeghay buu suubanaan u adeegay famaa qaala lii qatu dabeec wanaaggiisa u fiirso taas maxay dhihi jireen soomaaliya ruuxii eh, suuradii kuteeqdu suurtisku dami ahayd waxay odhan jireen maxay dhihi jireen warkaasaan rabaa maxamed shuuri ruuxa araggiisu ku deeqaa oontiisu ku deeqdaa baa la yidhi oontu yani waa cuntada iyo raashinka iyo waxa hilbaha idan haddii nebi maxamed muuqaalkiisi kora sidaa u noqday dhaqankiisi barfiira hadda taabashadiisii iyo gankiisii iyo jidhkiisii iyo caraftiisii buu ka soo hadlay anas hadda muxuu kuu sheeghayaa wuxuu kuu sheegayaa qaab dhaqankiisii aadama ma awoodi kara nabigu wuxuu awoodayay mamadaas ma fiican soomaali aad bay u isticmaaleen laakiin way gu istaagtaa alla qabto ruuxii araggiisu ku deeqee iyo oontiisu ku deeqdaa toban sana nabiguu adeegay nin dhallinyaraa ah, kuray dhallinyaro ah oo nin waayeelo oo culummo ah, oo ummad ku xidhan tahay oo madaxweyneah oo mas ah, u adeegaya kii wax khalda wey kii surma seegteeyo wey kii waxaan loo baahnayn ku dhaco weeye wax la qoonsada kii la yimaado wey laakiin markaad haddee nebi maxamed tahay waxaa weeye hawsha adigu colays kuguma hayso laakiin innagu maalin walba usbuuciiba mid baa la caydhanhaya somadar haweenkeenu shaqaalay maanta gabrina waa fiijinhayaan hal bil baa laga yaba inay keenaan toban shaqaale ah boqol miyaan dhahna oo ku kaasaaja maxamed wuxuu boqol bay fiijinayaan yacni waxaa weeye way kala duwan yahay shaqaalaad meel geyni waad fiijini wax yaroo ugu dulqaadan maysid waxyar badan u dul shaqaale iska dayaca ku dadka ahalka ku yimid baad hebel meesh guriga hebel ah ma iman kara gurigayga ha laga fiijiyo hebla ha la caydhiyo hal waabay xoogu cambuula kaa gubtaa laga yaabaa wax kale ku yeeshay gabadha ma jirto famaa qaala lii qatu weligay dhihin buuhi uffin caku ima dhihin caku iyo haha iyo waa kelimo waa ismu ficil weeye waa weer loo isticmaalo wixii la qashinsado la quursado la dhibsado waa kalimatun tustacmalu fii kulli maa yustaqdar baa le waa ismu ish baa inagu dhanaa miyaan mise uf waan af soomaaliga waynu dhahaaba yacni wixii aad dhibsatoo dhan ba oo nocaas weligii ima dhihin buu nabigu calayh isalaatu wasalaam mufradka iyo mudakarka iyo mu'anadka iyo jamca iyo musanaha kulli uf baad leedahay jamcin maysid oo calaama taniya raacin maysid oo jamca raacin maysid idan uftaas wey waa weedh loo isticmaalo markaad cako iyo haha iyo uf iyo soomaali way yidhaahdaan weligay ima dhihin buur walaa qaala lishayin facaltu waxaan sameeyey nabigu ima dhihin lima facaltu maxaad u yeeshay maanta sanaad yeeshay maxaad anasow u samaysay ima dhihin waa dhacday ka dabatag ma laha walaa lishayin lam afcalu shay aanan samayninna ima dhihin kada saa maxaad maanta u yeeli weyday kan maxaad u samayn weyday muttafaqun calayh shay anuu aan sameeye maxaad u yeesha nabigu weliga ima samayn waayana maxaad u samayn ima dhihin xataa waxaan ma ka hosanin nabigu waa bashar waa bini aadam waxa idin dhibaa dhiba waa inaga xil badan yahay waa inaga mas badan yahay malaa'ig baa la xidhiidhaysa waxaan adigu ku dhibaynin baa nabiga dhibaya mararka qaarkood oo isku dhaqan ma tihiin isku mas-uuliyaadna ma tihin laakiin dulqaad baa ilaahay siiyey dabci baa ilaahay siiyey wainaka la calaa khuluqin cadiim wa kaana fadl اllahi calayka cadiima muttafaqun calayh وعن الصعب بن جثام رضي الله تعالى عنه قال وxuu hi صxaabiga أhdaytu ilىa rasuل rasuulka waxaan u soo hadiyeeyoon u keenay ximaaran dameer waxshiyan duurjoog ah dameer farow waxaad idinku taqaanaa ximaaran waxshiyan dameer farowga baalkan diilimaha cadcad iyo kuwa madowlehe dameeraha nawaag soomaaliya reer kenya ku badan kaasaa ximaar waxshiga la yidhaahdaa dameer farowga ay soomaalidu u yaqaanaan ahdaytu ilaa rasuulillahi sal sl badankii soomaaliya ka yimid markaad idinku xabad nafta u keenteen ood ugaarsi ka dayn weydeen oo jabhadihiinni nafta u keeneen buu soo galay kenya jubbooyinku fadhihi jiray shabeellada ugaadhan kenya joogto boqolkiiba sideetan soomaaliya ka timid saa ogaada xabadiinii wixii ka soo carartay meelaan lagu dilayninba iska timidoo lagu hagaajinayo dhaqaanaan laga samaynayo loogiisidan jubbooyinkay ka timid jubbada dhexay jubbada hoose ka timid kenya ku badan idinkaa soo fiijiyey dib idinku soo noqon mayso aataytu ilaa rasul isgule soo hadiyeeyey ximaaran waxshiyan yaa hadday xabad ka dhacdaa kayaatuga dagaalama intka caqli badan yihiin ogo buqbuqahayaan isku amaamahaya waba isdili maayaan iyagu ahdaytu ilaa rasuuli rasuulka ilah baan u hadiyeeyey ximaaran waxshiyan dameerfarow baan u hadiyey yani dameerfarow nool nabiga oomuusan geynin riwaayada muslim baa caddaysay hilib buu u keenay dameerfarow hilibkiibuu u keenay nabiga sal slam weliba jeex buu keenay laxma ximaarin waxshiyin cajus jeex baan u keenay sin baan u keenay garab labada riwaaya way yimaadeen garab qoyanoo markaa uu ka soo jeexay ayay dameerfarigu asagu u dishay oo asagu u gabraartay buu nabiga u keenay faraddahu calay nabiga igu soo celiyay igamuusan qaadanin falammaa ra'aa nabigu markuu arkay maa fii wejhi wejigii waxa ku yael inaan koodsaday hadiyo hadda dhaqan oo ma ahayn suubanuhu adoon muslima wuxuu u soo hadiyay inuu diido bal gaalada waxay u keenaan buu nabigu qaadan jiray waa dhaqan wanaagsanaa ruux wuxuu garto oo isxilqaami kuma celin jirin markii saxaabigii uu nabigu yidhi kaa qaadi maayo hilibkaani cid kale sii xoogo waa dhibsaday sacb bnu jaaama radi allahu markuu arkay wejiga waxa ku yaallo inaan xoogo aan xumaaday ah qaala wuxuu inna annagu lam naruddahu deelka in la godo in la kordhabana way jirtaa in la godaana fiican afsax cinda alcarab narudduhu la wa hadaaka dambe ee la ilxaaqiyo la itbaac lagu sameeyo lam naruddahu calayka kumaana kugu soo celinin lcilati min alcilal baa kuu qadaran sabab aan kugu soo celina ma jiro ilaa anagu ilaa hase yeeshee ana anagu lanna in anagu nahay maynu xurumun xaj iyo cumro soo xidhay wax kale ma jiro inaad reer maana kugu diidin inuu dameer faru yahay maanan u diidin inuu hilibku yar yahay maanan u diidin inaanan cunin maana u diidin inaan adigu ku qonsan wax sababoon u diidna ma jiro oon ka ahayn inaan xaj soo xidhay cumro iyo xaj baan soo xidhay ina lam nuruddahu calayka licilat min alcilal laa lisabab min alasbaab wuxoo dhan buu nabigu diidayaa ilaa lianna xurum inaan uun xaj soo xidhannano idan nabigu wuxuu dareemay calayhi salaatu wasalaam dameer farowgaanba inuu saxaabigu u soo ugaadhsaday nabiga aad wax ka siisid maadaama uu safar yahay oo madiine ka yimid oo maka iyo jid uu ku jiro nabiga aad ku kaalmaysid buu u soo ugaadhay ruuxa muxrimkaa looma ogola asagu inuu ugaadhsado sidoo kale waxaan loo ogolay inuu cuno hilib ugaadheed oo asaga dartii loo soo dilay walidaalika abu qataada markuu asagu iska u ugaadhsado hilib asagu haysta nabigu wax ka siiye nabigu waa ka qaatay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nabigu taa wuxuu dareensanaa abuqad isin uu ugaadhayo asagoo carruurtii biilkoodii uu ka dhiganayay saxaabigu wuxuu dareema in isaga dartii uu usoo ugaadhay labadaasay kale muttafaqun calayh idan akhlaaq wanaag maxaa ka mid a dabci wanaagga waxaa ka ruux muslim ah hadduu wax kuu gortood xoogou ku diida ama wejigiisa isbedela ama aad dhib ka aragto inaad ka baabi'iso u cudurdaarato war sidaa ma ahee saasaa jirta xataa haddii hadal aad ku tidhaahdo adoon xumaanba kiwan uu dhibsado ka baabi'i qushigiisa maxaa iga galay caruurtu i haya kenya bas u dhigo hawlihii raisli soo garan kenya basaawodhiga wuxuu aniga caruurtii ahayo muxuu iga qaadahaya adabdarro wey hawshaas waa dhaqan xumo ruux muslima ah wey walaalka xaq buu leeyahay hadduu wax ka maslaxee ka xaalmari xaaje xumaata dheen soomaaliya waa ama laga saman xidhaa ama ama zamankaa loo daayaa zamanku wakhti badan buu bi'inayaayo waa laga saban xidhaa ka soo noqo da xumaato ka saban xidh ka soo noqo ama zamanka xalina u daabay waa markaad sabaynta weydahade saban haddaad weydo maxaad samayn wa nin hor alla u baatil wuu ku diiday xooguhu haddaad hagaajiso shashafa geyso xooguhu waa la jecel yahay ruxuuna iska qancan laga yaaba ardun ba fahmi waaye isaasaan ka wade bal intan iska kee buguleeh haddii intaas la weydo wakhti dheer sii ha la iloobo dhibkii dheer sii wati dhibk marka la iloobo wakhtigu aslan iska qaboobi aduguna waad iska waagi dambe ni hadda kahor laba kun iyo shanti maxaanu iskugu dhacna ma aqaane shaha iska cabba kuleeha yani wax badan waktigaa xalliya laakiin wakhtiga looma daayee waa laga noqdaa berri baad qalab dhihi kartaa adoo walaalka wax kala tabanaysaan oo isku caloolxun waa mushkilo bil ramadaan baa lagu jiraa waxaad isku haysaanaa boqol kiiba sagaashan waa iska adduunyo wax diin isku hayaa iska yar hawshaas xal ha laga gaadho wa can nawaas ibnu samcaan radi allahu tacaala canhu qaal saaltu rasuul lahi sal lay slam rasuulka ila baan weydiiyey can ilbiri samaha iyo wanaaggaan weydiiyey iyo walidmi dembiga faqaala subanow wuxuu yidhi albiru wanaaggu waxaa weeye sama ma doonaysaa diin islaan ma dooni xusnu اlkhuluqi wanaagsan wey abciga wanaagsan rabbi lagula dhaqmay muxuu yahay waa laba shay waa attaqwa xusnu اlkhuluq fii jaanib illaahi attaqwa baa lagaa rabaa wuxuu rabbi ku faray inaad la timaado wuxuu kaa reebayna aad ka fogaato idan mucaamalaة اlkhaaliq midaas weeye ama mucaamalaة اlmakhluuqiin waataadaanu soo maraynay طalaaqaة اlwajhi kafu اlأda wabadlu الnada saddexdaa qodob wey ama sil man qaطacaka waacطi man xaramaka wacfu can man dalama xadiiku weeye ruuxii ku dulmaya iska caafi kii waxiisa kuu dida waxaada sii kii ku gooyo xidhiidhi gobonimo wataas iyo dabeeco wanaag xusn اlkhuluq weeye birigu samafaloo dhan bana waa xusn اkhuluq biri ma rabtaan xusn اlkhuluq weeye wاlإثmu dembi ma rabtaan inaad ogaato nawaasow maa xaaka fii sadrika laabtaada wixii dhibay xoqay naftaada kuu degi weydo oo wakarihta aad kohsatood dhibsato ama aad ka xishooto an yaطalic calayhi الnaasu dadku inay kugu arkaan weeye ka fogow shay walba oo dadku inay kugu arkaan duqayda laga xishoodo culummada laga sariigto ahalka xigaalada dadkaas aad wax u dhigayso waxa aad ka baqaysa inay kugu arkaan ama aad ka khajilaysa in lagugu arko iskaga fogow ma fiicina waa dembi ama samafalku birigu waa xusn اlkhuluq dabeeco wanaagsan wey saxaabigu magintaa ugu fahmay rawaahu muslim waynu soo marray baabkii lixdan iyo sideedaad baynu ku soo marray darsigii siddeetan iyo shanaaduna baan jecla وcan cabdالlahi bn camr cas radi allahu tacala canهuma qaal saxaabigaa wuxuu yidhi lam yakun rasuul اllahi rasuulka ilaahi ma ahayn faaxishan xumaanfalow ma ahay dhaqan xunba ilaahay kuma abuurin weeye walaa mutafaxishan xumaanta mid iska dondoonana ma ahay dad waxaa jira iyagoo ilaahay si wanaagsan u abuuray oo dabcigoodu uu wanaagsan yahay haddana iska dondoono xumaha oo dad xun ku dayda oo daris xun ku dayda ayaa jira lam yakun rasuula sal slam ma ahayn faaxishan ma afxumayn walaa mutafaxishan afxumana iskama raadin jirin lam yakun mutakalifan lilfuxshi walaa faaxishan fii abcihi labadaabana ilah baa ka badbaadi faaxishku waa midka loo u dhashay wey dabcixumada iyo afxumada iyo afnijaasnimada ee wuxuu ka sariigan jirin walaa mutafaxishanna waa mutakalifka ruuxa isku daya inuu barto xumaha ilmahaad yaraad arkaysa iskaga fiicnaa kuray buu la xidhiidhahaya maalinka dambe aflagaadaba ka soo horraysa warwaas waxagaad ka keentay afadaan aqoonin waxaad weligaa aqooni baad ku arkaysa waa maalmo garaacdo hawsha ka canaanto ka goyso indhaha taabato waagaas waxa daynaya ama markuu kaa tago meelaha ku sheegmay guriga lama iman karo haddii kale waagaad abci u noqonaysaa maa takarara fi lisaan maxaa tadeen taqarara fi اlqalb waxay carabka ku soo lalaabtaa dibnaha ku soo lalaabta qalbigu degaya abci buu isu bedelayaa qalbiga degana jirkao dhan ka soo ifbaxaaya wa kaana yaquulu suban wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ina min khiyaarikum dadka idinku wanaagsan waxaa ka mid ah, fii riwaayat اlbukhaari ina min akhyarikum ina min akhyarikum dadka idinku wanaagsan idinku khayr badan waxaa ka mida ah, axsanukum akhlaaqan kuwa idinku abci wanaagsan waxaa idinku khayr badan dadka idinku abci wanaagsan muttafaqu calayh idan salaad iyo zoon iyo zake iyo xaj oo dhan waxaa ka khayr badan dabcigooda wanaajiso walidaalika ibn qayim wuxuu hi fii kitaabkiisii muxuu ahaa madaarijka wuxuu ihi xusnu اlkhulqi waa aslu min usuul اddiin bal iddiinu kulluhu buu hi diintoo dhan baa sida ah islaamku qudhigiisaaba had wuxuu yahay xusnu اlkhuluq isagaaba ku dhisanba marka macaanidaas waa in maanka iyo maskaxda lagu hayo متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال marka xusnu khuluqu waa laba qaybood midna waa kasbi midna waa hariisi salafku waa isku maandhaafeen ma la shaqaysan karaa ma wax la kasban karaa oo ruuxu la iman karo abcigiisu wanaagsanaado mise wax loo dhasho labadaba wuu leehay midna waa hariiso ilaahay baa kugu abuuraya dabciga wanaagsan ee dabacsan ee iyo wejiga for rabbi baa kuu dhalinaya mar qaybna waa la bartaa lannu markaad isku dhibto waxbixinta waa la bartaa adoo xoogu yar gacan adag markaad la saaxiibto niman wada deeqsiyaaloo gacanta isgoynaya oo kula yaabaya oday reer macalino haddaba joogjooga ii sheeg nairobi iyo uu canada joogay waxaa le bakhayl buu bakhayl buu ahaa weliba nin wadaada ah wey qolyaha wuxuu la saaxiibay laba nin oo haddaanan ka baqayn inay ka cadhoodaan waan sheegi laha laba nin wuxuu la saaxiibay soomaali dadku u deeqsan ah waagii dambe ninkoo wax bixinayaa la arkay oo baash soo tuuray wuu bartay yacnii dabeicada wanaagsan qaybaa la shaqaystaa adoo iska run haddaad qolyo kala reebahaya kontonka iyo labaatanka kala reebahayo xaggaa fiirinhaya la saaxiibto adoo soo jeed waxba bixin maysidba adoo ruuxa dhawr <laughs> waxba bixin maysid cudur la isgeliyaa jira iyo caafimaad la isgeliyaba waa jiraa cudur iyo caafimaadba waa la isgeliya soomaalida way yaqaana waxay dheheen waxaan casiin iyo madow ahaynba he waa la isgeliyaa waxay u jeedaan dabeecada iyo khuluqa qaybaa la kala dhaxlaa oo la kala qaataa qaybaa la kala bartaa waxna waa khariiso waa loo dhashaa waxna waa la shaqaystaa waa la bartaa markay agga dulliga ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waayna bareen waxayna badeen waxayna bareen baa nooga daran wey haddii hadda lagu gumaysto muddo ay gumaysto ka haysto dadnimada kaa dhiman goonimadaa kaa tegaysa markay culamadu ka hadlayaan reer banu israa'iil oo fircoon iyo aqbaddu markay gumaysan jireen dhaqama aysan lahaan jirin bay waagii dambe qaateen qolyahan sawaaxiliga dhex joogtaan dhaqama ay gumaystuhu kaga tageen bay amminkan haystaan soomaalidu qayb walbo gumaystuhu ku daahay kuwa reemiyiga reeguriga ka akhlaaq fiican dib u fiiriya intooda miyiga ku dambaysay markii uu gaal kusoo dhaqaaqaba carari jiray iska guuri jiray iyo kuwii makacdada ahaa isku dabci ma aha ee talyaanigu ingiriisku dul fadhiistay axmaaroo dul fadhiisatay isku baab ma ah saa ma ogtihiin hawshaas idan cudurra la isgeliya iyo caafimaad la kala qadaba waa jiraa miyaynu isbahan وcan abi darda radi allahu tacala canhu an sal slm qaal nabig wuxuu uhi maa min shayin shay ma jiro aqalu culus ka culays badan cafwan maa min shayin shay ma jiro nakira fii siyaaqi nafyi waxaad dhihi jirteen wey aqalu ka culays badan ma jiro fii miisaani اlmu'mini ruuxa mu'minka miisaankiisa lannahu gaalku miisaan ma laha nabigu mu'min buu ku qayday falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna way kuwa ayagu gaalada ah maa min ayin ay ma jiro ay maa min camalin wey camal ma jiro iyo cibaada ma jirto iyo aaca ma jirto aqalu ka culays badan fii miisaan mumin ruuxa muminka miisaankiisa ywma eh, alqiyamati maalinka qiyaamo min xusni اlkhuluqi abiica wanaag dhaqan wanaag dhaqan suuban ood muslimiinta kula dhaqanto waa shayga ugu culays badan xagga miisaanka aakharo idan nabigu wuu diiday wax ka culays badan ma jiro waa bacda tawxiid haddee wixii ka soo hadhay xusnulkhuluq baa wax walba ka culus ma rabtaa miisaankaada inuu cuslaado oo xasanaadkaadu ay wax walba ka xoog bataan dabeicadaada wanaaji dhaqankaada wanaaji maca allaahi wa maca alkhalaa'iq wain allaha subxaanahu wa tacaala yubqidu rabbi waa necab yahay alfaaxisha midka afka xun ama dhaqanka xun albadiya ee carabka dheer labadaaba alfaaxish waa midka dhaqanka xun waaye qowlan wa ficlan albadiya laakiin haddii la yidhaahdo waa weedha bay soomaaliu yidhaahdaan wuxuu ka xishoon jiro waalid xurmayn mahayo caalimo ka sariiganayo odayma xurmaynayo war afkiisa wuxuu kusoo dhacba waa sheegaya wax laga sariigto iyo wax shaydaanka layska naaraba waa ku hadlaaya ilaahay waa necab yahay ilahay muxuu jecel yahay cagsigu waa maxay haddii la ilahay wuxuu necab yahay alfaaxish albadii ilahay wuxuu jecel yahay xusn اlkhulq jecel ninka xasan اlkhulq rabbi jecel yahay rawaahu الtirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix albadiy badiina waa la yidhaahdaay min bada yabdu wahuwa اladii yatakalamu waa midka ku hadla bilfuxshi shayga ee erayga xun iyo wa radii'i اlkalaami hadalka kiisa liita hadalka ba'an een fiicnayn midka ku hadlay ee shaqana ka dhigta an abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabiga suila rasuul lah rasuulka ilahi waxaa la weydiiyey can akari ma yudkhilu nnaasa aljanna nabiga waxaa la weydiiyey can akari maa yudkhilu nnaasa shayga ugu badan ee dadka geliya aljannata jannaga nabiga noo sheeg baa leeyay shayga ugu badan ee janna lagu kasbado ama janna lagu galo nabi alla noo sheeg faqaala nabi wuxuu uhi taqwa allahi wa xusnu اlkhuluq nabigu wuxuu kulmiyo isu keenay mucaamalaة اlkhaaliq wa mucaasharaة اlmakhluuq isu keenay taqwa allah ilaahu laga cabsado wey taqwa allahina waxay ahayd ijtinaabu الnawaahi waimtihaalu اlawaamir wuxuu rabbi ku faray oo aad la timaado qowl iyo falba wuxuu ilaahay ku amray la imow wuxuu kaa reebayna ka tago ka fogo ka dheerow hada taqwa allah waa kaas xusnu khuluqna waa inaga hadda soo ururinay tacaariiftii dhowrka ayadoo leeda waa طalaaqaة اlwajhi kafu اlأdaa wa badlu الnada ama badlu اlmacruuf weji furan dhibkoo muslimiinta aad ka xasatoodon dhibin adoo dheefiyo wax tara intaad ad la timaado yaa kaa khayr badan ilahna adaad ka cabsato oo wuxuu ku faray aad la timaado wuxuu kaa ribay aad ka dheeraatood ka fogaato aadamaha iyo makhluuqaadkana sidaa oola dhaqanto haddee axadka kaa miisaan culus xaggee ka imanaya wa su'ila nabiga waxaa la weydiiyey can akari maa yudkhilu الnaasa الnaara waxa ugu badanee dadka naar geliya faqaala suban wuxuu idhi alfamu wاlfarju afka iyo iyo xubinka taranka labadaasaa ugu badanoo dadka naar geliya alfamu afka dibnaha carabka wey carabka de gaalnimaa lagu sheegaa ilaahay baa lagu kufriyaa rabbi baa lagu caayaa nabi maxamed baa lagu higaadin diintii baa lagu tuman carabku waa aafo xadiikii mucaad waad dadka maxaa af ugu tuuro ama ku hambuuriyey jahanamaya naarta ilaa xasaa'idu alsinatihim carabku waa musiibo wey waa seef duuxadayn hadduu kuu hagaagana haddee carab ugu khayr badan hadduu kaa hallaaboo kaa ba'ana mushkilo wey waa musiibo carabku marka waa waa silaax duuxadayn iyo walfarju xubinka taranku haddii zina lagu sameeyaa oo wax ka daran baa lagu sameeya liwaad la yidhaahdo oo imtixaana ah, oo wasaaradaba hadda u shaqaynaya dowladaba wadaba adduunkiibaba hawshaas u taagan maalmo zinaaba la samaystoma la yidhahdo maalinka maalinka jacaylka la yidhaahdo wasaaradaba u taaganba aafo alfamu walfarju rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix idan dadku waxay janna ku galaanna waxaa ugu badan ilaahoo laga cabsado iyo dabcigo la wanaajiyo waxaa ugu badan naar lagu kasbadana waa afkood ka adkaan weydo iyo xubinkaada tarankood kontarooli weydo oo xalaasha aad oga dhaarato xaaraanta kula aqdaamato ilaahay ana dhowra isaga awood leh wa canhu can abi hurata radi allahu qaal qaala rasul la sal ly slam akmalu mumina iimaana axsanuhum khuluqan wa khiyaarukum khiyaaruhum linisaa'ihim akmal muminiina iimaana muminiinta kuwa u dhammaystiran ee u buuxa xagga iimaanka axsanuhum kooda ugu wanaagsan weeye khuluqan xagga abciga iyo mucaamalada bani aadamka iyo basharka iyo makhluuqaadka idan horaan waxaa laga soo sheekeeyey aqalu shayin fi lmisan inuu xusnu lkhuluq yahay waxaa la soo sheegay shayga ugu badanee janna lagu galo inuu yahay xusnu lkhuluq haddana maxaa lagu yidhi iimaan axadka ugu dhammaystiran waa maxay waa axadka ummadda ugu dabci wanaagsan oo u akhlaaq wanaagsan axsanhum khuluqan wa khiyaarukum kuwa idinku khiyaarsana idinku wanaagsan waxaa weeye khiyaarukum linisaa'ihim kuwa dumarkooda ugu wanaagsan dumarka waxay u baahan yihin dhaqan wanaagsan in lagula dhaqmo wax la siiyo loo dulqaato cawradoo la asturo loo gegsado wax walbo aadamo sameeya oo wanaajiyaa wanaajiya wax walbo aadamo loogu dulqaato in loogu u baahan yihiin ayagaa dadka ugu xiga waa maradaadii idan ninkan marka haweenaydiisa aan khiyaar u ahayn khiyaarnimadiisa aadamaha kale waxba sheegi mayso qolyo bani aadamka si fiican ola dhaqmaa jira u daran ahlu naar waxba kama jiraan warkood ahlu naar weeye kuwaasoo kale xiniyahoodiiyo raganimadooda kuwa gabdhaha oola soo baxe ee hadhowna fadalka dheeraha ah baqa dheere soo ma taqaanaa kuwaas macna ma leh axad loo naxariisto haweeneydada ugu mudan loo dulqaato loo gegsado la wanaajiyo la dhaqaaleeyo wixii ayadu aad gasho aday kugu anfici idan ayaga hadday inoo hagaagaanna wax walba inoo hagaagaya ubadkii iyo owlaaddii iyo xilkii iyo mas oo dhan bay inaga hayaan saagaad inta xoogo heshlimaha dhiibto yaad iska soo tegi masaajidaad iska fadhidaa iska qor arsani sheekh waxdadlali baad iska dhigi afkaad taagi fiidkii baad iska tegi iyadoo wax walba uu diyaar yahay martidii lagaa xalliyey waalidkii lagaa xalliyey mudanihii lagaa xalliyey maxaad ad u qabatay ii sheeg wax ad qabatay ma jiro markaasaad iska dhigaabaa inaad tahay muxuu aha in libaxsa ka tabtaad iska dhigaysa waxba ma haysaan wax ad haysaan lama arko gabdhaha aadaa lagu dulqaato warka hebel islaansa ka adag kan weeye ficiishka ay dhallinyaradu ay akhriyaan iska ilaaliya waa sheeka berley waa reer dumis shaydaan iyo dabada ka wada ninkii naagtiisu ka adagta waa nin fiican wey oo gobgob dhashay la socda warka asagaad adduunku waa isbedelay guryihiina iska duminina hay loo soo samaystay in guryaha la dumiyo oo reeraha la kala fiijiyo la isfuro shaydaan baan horaan isaynaye niman reer faranjila reer yurubbaaba soo dhigtayba oo shaqa hawsha ka qabta hay-adaa u furan reeraha dumintooda idinkuna markaa ugu sii darina iska ilaaliya رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لما يقول أسقوله إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم حديث كان حديث مسكو فوق صديبا إن المؤمن الروح مسلم كاه ليدرك وحكوها ليلة bixusni khuluqii badi aad dhihi jirteen sabiyada wey bisababi xusni khuluqii dabeeco wanaaggiisa dartii wuxuu ku gaadhayaa darajata asaa'imi alqaa'imi ninkii maanta o dhan soomanaa caawo dhanna salaad u taagnaa nin caawo dhan salaad u taaganoon marna daalayni maanta o soomanaa adoon soomin oon salaadin oon salaatweyl tukanin oon soonkii sunnada ay ninka u taagnaa aan la imanin waay ku dhaafaysaa asagii dabeeca wanaagsan weji furan muslimiintood wax tarto dhibkooda u dulqaadato idan xusnu khuluq halkaasuu nabigu gaadhsiiyey rawa abu daawud ba ku soo maray baabkii soddon afraad baynu ku soo maray wa can abi umaamata albahli radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam ana zaciimun bibaytin fii rabad اljanna liman taraka almira'a wain kana muxiqa محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك, ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن, حسن خلقه سدي بن عجلان وحوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنو هذا النبي محمد أهي زعيم وحان بلن قاضي وحان ضمانات قاضي وحان واسي كفيل يا ضمين وحد جرتين وي أنا زعيم أي كفيل ضامن asmaci wuxuu yidhi beyt huna waa alqasru alcarab beyt hadday idlaaqaan buro waa suurtaa loo jeedaa ana anugu waxaan ahay zaciimun kii ballan qaaday baan ahay oo waxaan ballan qaadaya oo idiin damaanad qaadayaa bibeytin qasri inaad heshaan fii rabad اljannati jannada duleedkeeda ku yaalla ardaageeda bannaankeeda gurigu marka la dhiso soomalaha afaafkaa hore iyo ardaagaa hore ayaa rabadka la yidhaahdaa jannadu markay dhisan tahay qaybaha u soo horeeya bannaanka ah guri ku yeelaan u ballanqaadayaa liman duulkii taraka ka taga iska daaya almiraa muranka faraha ka qaada wain kaana muxiqan fii miraa'ihi garba haku doodayo garba caddadoonta garba lahow oo gar ku dood muranku ma khayr badno inuu laazimo daruuro noqon mooyeen dhib badan buu keenaa xogow wuxuu abuurayaa cadaawad isku dhac buu abuurayaa wuxuu keenayaa alintisaar linafsi naftaada inaad u hiiliso xadi baa ku gelaya miraa huna waa maxay waa kulu kalaamin qusida bihi idhaara khalalin fi kalaam اlmutakalim waa kalaam ictiraad ah khazaalihii qaabkaasu ku tacriifiyaa miraaga markuu ka hadlay ixyaagiisa wuxuu yidhi waa weedh walbood la timaado ood ugu talagashay inaad ruuxii aad kula hadlayeed la doodaysay hadalkiisii aad fasaad iyo bushi aad ka soo saarto ama macnihiisii baad dhihi macnaad u jeeddo hadalkaad waa fiican yahay laakiin ujeedadiisu way khaldan tahay weedha aad tidhi lafdiga aad tidhi iyo macnaad ka wada isma laha ruux caqligiisii baad duraysaa mar mar ujeeddadiisi baad duraysaa mar ereygiisi baad duraysaa mar qaabkoo aday ereyga u hadlay af soomaliya mataqanagamas baad leedaha waxaad duraysaa inaad af soomaaliya la barinba laaxin uu ku hadlaayo almuhim waa weerar toosa sidiisuba ama ereygii baad weerari ama mutakalimkii baad weeraraysa hadlayay ama ujeeddooyinkiisi ama macaanidiisii waxay keenaysaa marka adugu inaad ka sarraysaad tusaysa asaguna uu liito taxqiir baa ka soo bixi isdiraa baa ka soo bixi dulmi oo dhanba meesha ka imanaya iska badaa marka hal mar walaalkaa la hadal waxaad tusi karto haddaa inuu indhaha soo cadan iskaga bato faraha ka qaad shaha iska cabdhe mar kale aynu ka hadli doonaa iska xidh ya maan ka baday kan soddon afar ku soo marra ka hore miyuu akmal min iimaan axsanhum khulqan baana soo marray soddon afar baabka soddon afraad khayr idan ana zaciimun waxaan u ballan qaaday bibeytin biqasrin fii rabad اljannati jannada ardaageeda ama duleedkeeda ku yaala liman duulkii taraka ka fogaada almiraa muranka wain kaana muxiqan habagar lahaadee garbaa ku taagnaaday iyo jid baa haye ma anu wax saxan baan sheegahayaa ma lama rabo wax saxan dhib buu keenahayaa somaaliya waxay dhaheen run dooralaa jirta oon la sii wadi karin oo in laga leexda ay u baahanta marba in laga aamuso inaad muxiq tahay ood gar leedahay dhacdayn ma keento aafo kala imanaysa masaalix badan baa jira nabig wuxuu kaloo yidhi wa bibaytin wa zaciima bibaytin waxaan kaloon u ballanqaaday guri fii wasط اljanna jannada bartankeeda ku yaala liman duugii taraka اlkadiba beenta iska daaya wain kaana maasixan bikadibihi hadduu doono beenta ha ku kaftamo dhab aysan ka ahaanin beenta yuusan dhab u sheeginoo kaftan baa ka ahaado liman duugii taraka ka taga alkadiba beenta iska daaya wain kaana maasixan ay bikadibihi wey beentiisa haba ku kaftamahaye marbaa been lagu kaftama marna dhabbaa lagu kaftamaa nabigoo dhab buu ku kaftami jiray alayh الsalaat wasalaam markii islaam nabiga soo booqdo salaantay oo wax u keentay buu i oo waayeel ahayd buu i aduu janno geli maysid nabi allo waa ba laga dhigahaya marka isku naxday cajuusa janno ma gelayso nabi ilaahay maxaa jiron eednay da'dan waa cibri allana gaadhsiiye wuxuu i nabi alwaasume waa lagu dhallinyaraynhayaa soddon jir baa lagaa dhigay labaatan jir shan iyo toban nin madow janno ma geli khaldan waa kaftan dhaba sababku waa maa waa la iscadaynaya ah, kulligiin waa laydin cadaynaya carab baa laydinka dhigaya waxaan kaloo idin ballanqaaday beytin fi acla janna guri jannada meesha u sarraysa ku yaalla meeshu u sarraysa ku yaalla liman duulkii xasuna khuluquhu idan saddexdii daraja yaa u khayr badnaaday ninkii beenta ka tegey iyo ninkii muranka iska daayey intuba yaa ka fiicnaaday ninkii xasuna khaluquhu dabiicadiisu ninkay wanaagsanaatay jamaca min asalaf ilmuhu markuu saa u dhasho allahuma axsin khalqahu wa khuluqu bay ku ducaysan jireen saa intay dhunkadaan bay dhihi jireen ilaahw adaa abuuray aw xasin khalqahu wa khuluqah ilaahu abuurkiisi iyo xubnihiisi iyo toosi oo hagaaji dabcigiisana wanaaji waanaad garanayso wixii fahmayso jamaaca min aslf ilmuhumku saa u ay ku aadaamaan dhegtay u saan aamantu biاllahi wa kafartu biaaquud bay ku akhriyi jireen jamaaca min aali beyti rasul xasan cali bn xuseen baa ka mida jacfar asaadiq baa kamid maxamed cali albaaqir baa ka mida dhegtaa loo saaraya aamantu billaahi wa kafartu biaaquud waa lagu celcelinaya ilaa oo soomaaliya carabiga ka baranayo hadaaqa wuxuu bilaabayaa markuu hadaaq bilaabo wuxuu bilaabay aamantu billaahi wakafartu biaaquut waa la tasiinlaya asagoo yar baa la abdhiidgaraynaya waxaan ilaahay baa gacanta koy ilaahay u tala saarta o ilaahay u barya waxa idinka khaldanna iska toosiya insha alla xadiiun xasan xadiidun saxiix wuu xukumay ninkii ahaa nawowi waagi hore axkaamtu soo guuran jiray maanta xadiidkan wuu u bogay wanaaggiisu asaga xukunka saaray rawa abu daawuud biisnaadin saxiixin buu kadalika ibnu qayim baa ku raacay madaarijka mujalladka saddexaad dabcada daar caalim alfawaa'id mujalladka saddexaad sabxada soddonaad wuxuu yidhi abu daawud baa biisnaadin saxiix ku wariya azaciim addaaminu waa damiinqaadaha ninka damiinta weeye ama waasa ama ballan qaada ama kafaalo qaada وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي dadka loogu jecel yahay xaggayga waxaa kamida mida iyo wa aqrabikum kuwa idinku dhow mina aniga majlisan yowma alqiyaama maalinka qiyaama aan isla fadhiisanayno eenu isku guryo noqonayno iska agdhowaanayno axaasinukum akhlaaqa kuwa idinku dabeeca wanaagsan ina min axabikum ilaya sunnadayda ruuxa u raacid badan ean u jeclahay waxaa kamida iguna dhow xagga booska iyo darajada maalinka qiyaamo axaasinukum ahlaaqa xusn اkhuluq waxay sigtay darajaة الnubuwa lan ambiyada laga yidhi wainaka la calىa khulqin cadiim ninkii markuu u soo dhowaada dadka isagaa u xiga ambiyada iyo rususha isagaa u xiga waina abqadakum ilaya nabigu min marka ma dhihin halkaan minti waa laga gooye muminiin maxaa yeeley limaada nabigu siyaaq u kala duway nabigu muminiinto dhan wuu jecel yahay muminiintoo dhan wuu jecel yahay ayagoon baa marka kala darajar sarreeya saasaa minta hore loo geliyey laakiin meeshan buqdiga minta waa laga reebay wa inna abqadakum ilaya midka loogu necabyahay xaggayga wa idin idinku fog mina aniga yowmalqiyam maalinka aakharo aartaaruna kuwa warka badan weeye ee warka laga dawaray ee darooriyamahaya wاlmutashadiquuna kuwa afka buuxsada isqaadqaado weeye wlmutafayhiquuna kuwa kibraaniga mutakabiriinta ah wey isla weyn waa war badan yahay aartaar waa ninka warka badan mutashadiquna waa ninka afka buuxsada ee ereyo waaweyn iska raadiye ee ereyga inuu kor u qaado oo erey weyn ku hadlo oo dadku xisgarinayn sheego xoogo waa isla sarreeya war anugu waxaanoo kale kuma hadlay haddaan anugu hadlo waad yaabelayd buu kuleeyahay waxaanu af shimiraad bay ku hadlahayaani afku qallucinaya neeftu buuxsanaya waxaad moodaa rididoobi dhacsanaya mutafayiquna waa almutakabir ninka isla weyn wey qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul saxaabadu eraysan fahmin haddii waa ardo la raba inay waxay garan waa nabiga weydiinayeen aayadaha qur-aanka dumacnada cadaan nabiga su ka weydiinayaan axaadiista sidoo kale era aadan fahmin lama xaq lama qaato qaaluu ya rasuul rasuulka qad calimna waanu fahanay macnaha aharsaaruun darooryame garanay warkii wاlmutashadiquunana waan fahnay fama almutafayhiquun nabeello mutafahiq maana fahmayna noo sheeg qaal nabig wuxuu hi almutakabiruun wey almutakabiruun waa kuwa ka kibra kibirku anaga soo sheegnay inuu kabiiraya noqdo kufri kibirku sakhaa'ir ma yeesho cinda ahlilcilmi labadaa unbuu noqdaa dembi kibir laleeyahay waa sagiiro weli ma arag culammaduna ma sheegin maxaa yeele wuxuu sigayaa wuxuu sigayaa oo ku agwareegayaa khasiisa min khasaa'is rabbi in ishtiraak lagu sameeyo mushaarako rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan aartaaruun cafwan aartaar wuxuu hi nawowi huwa kairu lkalaami waa ninka warka badane takaluf weliba isku dhibaa isagaa iska raadayn wuu darooriyamaya dadkaasoo dhan u sheekeeyo nin kale uusan hadlin isagun baa darooriyamay sug war haddii baan ma u kaadi isagun baa wada aharhaar ninka warka badan weeye ibnu qayim wuxuu yidhi waa aharthaaru min hayri faa'idatin diiniya waa qayd muhim jiddan waa qayd muhim jiddan kitaabka madaarijka wuu qayday waa ninka hadalka badan takalufan min hayri faa'idatin diiniya limaada haddaan bacd alfajr ilaa maqhribka aan hadlo oon diin idiin sheegahayo ma tartaarkan ku noqonaya ma noqonayo nabi maxamed baa istaagay bacd alfajr ilaa maqhrib buu hadlahayay calayhi salaatu wasalaam saxaabadaa ka sheekeeyey bacd alfajr waaguu dhimanaya wax yar ka hor markuu nabigu loo sheegay cilmigiisu inuu gebagaba yahay wuxuu isku dayey wax walba uu nabigu og yahay inuu ummaddu u sheego jimlatan maruu u tafaariqiye maruu u daray bacd afajr buntuu istaagay iyo ilaa duurka nabiguna la hadlayay waa la tukaday haddana waa istaagay ilaa casarkii buu hadlayay waa la tukaday casarkii ilaa maqribku nabigu hadlay alayh isalaatu wasalaam xafidahu man xafida wa nasiyahu man nasiya saxaabadu dheheen hadalkii labiiyo tobankaa sac socday ee nabigu maalinkaa hadlay nin walba xifdigiisii awooddiisu wax ku qabta inbuu ka hayaa saxaabadu xajal haddii la gelin laha maxamed waxna loo duubi laha waaga nabi mcdrokoor inoo joogo soo wax badan nama tareen wasaailka idinkaad haysataan waagaa ma jir waxa ilaahay musakharaad idin sahlay ee aalaad idin siiyey ee waxba aad baran laadhiin eed waba isu keenin laadhiin waa aafo kale nicma xagga ka iman naaqus baa dhan kale ka imanaya fahmadii baaba eber wax la qaban kara ma jiro soomaalida waag hore oday baan intuu istaago gabya hayaa hal saac baa laga inu gabya wado dhowr boqoloo bayd ah masaafaad nin hoos fadhiyaa qabanaya mar labaad loogu celin maayo wuu ku soo celinaya kulligii wuu hayaa weliba hadduu eray gafaa lagu canaanan gabaygii maanta dhan socda hadduu eray yar gafa ama uu isdabamariyo ama deelqaafayo melgii baa galay innaga hadda ma jirto maskaxdeed dhima tahay laba laba ku dhufo kullee tagsi soo bixood leedahay laba laba ku dhufo afar sooba kulkaa tarakee maskaxda waago laga shaqayn jiray waagi dambe buug iyo qalin baa la bartay waagaasaan roonay buug lagu keetay hadda waa maxay kolleetar kii waaya mobilku la soo baxahaya wax la qaban karaba ma jiro caruurta yurub iyo galbeed faranjigo imtixaanka combyutar bay ku galaan xisaabaadka maadada xisabta marka gelaya waxaa loo keenayaa kulkilatara u yaalla meesha iyo waxay wax ku xisaabsadaan markaas le boqolkiiba boqol buu keenay ama konton uu ku keenayaa yaa allah ku baasahaya tabar ma waa dhammaatay awooddii waa iska tagtay almuhim hadalka badanee diin iyo macna ku jiro lagama hadlahayo waa hadalka cantarabaqashka ee macno darada ah ee faa'iida la'aanta ah ee wakhtidhumiska ah wlmutashadiq wuxuu hi imaamku waa almutaaawulu cala annaasi waa midka dadka isku dheereeye ku kibra bikalaami hadalkiisa ninka tanaagooda ee hadal kor u qaada ee ummadda isku qadqaada ee inuu ka feesaxa badan yahay ama ka badan yahay iska dhaadhiciyo wey wayatakalam waa ku hadlaya bimili fiihi afkiisa muggii ku hadlaya tafaasuxan asagoo iska raadinhaya aftahanimo iyo wa tacdiiman likalaami iyo hadalkiisa uu qiimaynayo la weynaanaya wlmutafahiqu soomaa asagu asluhu waxaa keenay min alfahqi baa laga keenay wahuwa alimtilaau waa buuxsan wax buuxsamaa la yidhaahdaa wa huwa aladii waa midka yamlau famahu afkiisa ka buuxinaya bilkalaam erayga ka buuxinaya xuruufta wayatawasacu fii kuwan xeeldheeraanaya afka ballaadhinaya qaadqaadahaya sidii geel qodax daaqahaya wayuribu bihi hadalkii buu ariib ka dhigaya oo macnaaan la fahmaynin buu la aadayaa gol koluu la aadayaa takaburan isla weynan iyo wartifaacan kor isku qaadid iyo waidhaaran muujin darteed lilfadiilati calaa hayrkii inuu wax dheer yahay buu saas u yeelahayaa war erey la fahmi karo oo dadkan ku fahmi karaan kula hadal oo afkoodina ah wacyigoodina ay xamili karaan maama marka adda ina duruuf keentaba mooye asal waa asal waa sidaa ilan sideeduba erayga loogu talagalay waa wasiilatu tafaahum macaanida qalbiga ku jirta iyo leedahay baad aadamahan kula jooga inaad fahansisaa loogu talagalay weer walba marka sahlan oo ruuxa kula jooga fahmi karo ta ka dhow baa midda ka fiican waxaad markaa duurkaa u xuli eed meelaha usoo mayracane geedaha u jiidhi maxay tahay u qarta jiixi erey noo dhowoon fahmi karo ku hadal oo dadkan ay ku fahmi karaan wraw tirmidiyu tirmidi wuxuu wariyey can cabdilah bn mubarak ab cabdiraxmaan raximah اllahu tacaala wuxuu ka wariyey fii tafsiiri xusni اlkhuluq dabeeca wanaagga markuu fasirayo qeexaya cabdullah bn wuxuu ka wariyey inuu yidhi qaala cabdullah wuxuu yidhi huwa dabeeca wanaaggu waxaa weeye طalaaqat اlwajhi bast اlwajhi baa tirmidi ku sugan sidoo uu sheegay muxaqiqa hoose alaaqatulweji wejigoo la furo weeye bastulweji wejigoo la furo weji furan weji furan baa la galaaye albaabka furan lama galada weeye wa badlulmacruufi shayga wanaagsanoo dadka la siiyo oo wax la taro wa kaful adaa dhibkoo laga xaslado tacriifkan asalkiisa xasan albasri baa iskale alimaam abu saciid xasan albasri baa iska lahaa cabdullahina markaa saasuu u niman kale waxay dhaheen xusnu khuluq waxaa badlu jamiil wa tarku lqabiix labada qodob bayba ku gaabiyeen xusnu khuluq ma rabtahaa badlu ljamiil waxa wanaagsanoo la dhiibo wa kafu lqabiix wax xunoo laga tago waa intaaba xusn اlkhuluq niman waxay dhaheen maya wa altakhali min alradaa'ili wاltaxalli biاlfadaa'il xusn khuluq ma rabtahaa xumahoo laga sariigto weeye waxa suubanoo lagu hagaago weeyeoo lagu dhaqmo almuhim culammadu waxay sheegaan usuul alkhuluq sifaat makaarimta iyo makaarim alakhlaaq akhlaaqda usuul bay leedahay akhlaaqda wanaagsan usuul bay leedahay akhlaaqda xunna usuul bay leedahay kutub baa laga qoray tahdiib alakhlaaq iyo keyrkeedba kutubba mutaqadimiin ka qoray mutaakhiriinba idan dabciga wanaagsan iyo khuluqa wanaagsan iyo sifada wanaagsan usuusheedu afar bay u laabataa cinda ahli اlcilm khaasatan wadaadaha ka hadla usuul اlkhalaa'iq ka hadla aw usuul اlakhlaaq ka hadla waxay yidhahdeen makaarim alakhlaaq usuusheedu waa afar lilxusn اlkhuluqi arbacatu arkaan bay yidhaahdeen kow waa alsabru wاlcifatu wاlshajaacatu wاlcadlu waa afartaas yidhahdeen afartaa dabeeco ama tilmaan ama sifo ayaa dabci kastoo wanaagsan asal u ah oo uu ka yimaadaa ama dhala ama uu ka farcama alsabru wاlcifatu wاlshajaacatu wاlcadlu sabrku iyo dulqaadku muxuu keenayaa dadkan bini aadamka dhibka kaaga imanaya inaad u dulqaato u gegsato waa dabci wanaagsan cifadu maxay keenaysaa cifadu waxay keenaysaa inaad waxa xun ka sariigato naftooda oga bado ka xishooto ka khajisho ka dheeraato alcifa waxyaabaa xunoo dhan baad ka sariiganaysaa ninka laga sheegay falxumana allah iga baay bul fadhixumana anaa iskaga ba'ay idan alcifana taadansay keenaysaa inaad makaarim alakhlaaq iyo waxa wanaagsan laba talata wanaagsan doorato laba dhaqanka wanaagsan qaadato xumahaad ka sariigayso sifat alcifa keenaysa hadduu ilahay ku siiyo ka saddexaad wuxuu ah ashajaac geesinimo waxay keenaysaa inaad shayga wanaagsan samayntiisa ku dhiirato waxa badan bixintiisa aad ku dhiirato naftaada quudho maalkaada quudho waxaa keenaysa geesinimo shajaaca ayaa keenaysa adoo lagu dulmiyey inaad gegsato oo dulqaato maxaa keenaya geesinimo waa qayb geesinimo ka mid ah inaad cararto mar bay geesinimo tahay ma tamiso maa iyo aabbaha iyo walaalkaa iyo reerka iskubukaa tagay inaad fooda geliso inaad ka cararto kee geesinimaa inaad ka cararto geesinimadu ma aha keliya in la soo taagnaada keliya marba geesinimu waxay tahay inaad isdhiibto ood hogato geesinimo iyo gobannimo wey geesigu maxaa le waa saddex qaybood geesi iyo geesi tariiq iyo aashidiraal la yidhaahdaa geesatariiqu waa ninkan waxba xeerinaynima kun iyo kuwa iskugu mid meesha hiblaaaj ina geli libax baa fadhiya ina mari war ninka madaxa qaada way qaadaysaa nawd ha qaadee wuxuu diidi iyo wuxuu ka sarigeed iyo wuxuu ka casbina ma jiro gebi ahaanba wax walba halla gala wey waa khaalid oo kale khaalid bin waliid geesatariiq bu waa kii cumar casile yidhi mar dambe ciidan loo dadku walba halla gala wey asagu laakiin ninka harta badan buu ahaa kaa gees tariiq baa la yidhahdaa aashidirro waa kuma aashidirro waa fuli xariif ah waa nin fuli xariif waa nin fula laakiin fulinimadu agaasimaa fuli waxaa jira duqana ma og tahay oo maalkas ka soo fadhiisani oo ninkaan iska celino maya hadde waan iska celin lahayne horta ninkuu gabadh gabadh baa walaalkay ka qabaa hadda ka horna mar buu si fiican i yeelay fulinimadu ku qarinhayaa ninkan waa maxay waa nin fulay agaasimhaya fulinimadiisii markii geesiga caashi dariro waa fulay xigeen weeye laakiin wuu agaasimaa bahashiisa hadduu arka meeshu in tol badan joogo ciidan badan hareeraha ka taagan yihiino ilmadeertii dhooman tahayo baashu ay dhacayso isna wuu wadahayaa marka waa geesi xoog waa fulay dhaqa ninkaa geesuna taqaanaane marna dagaalama marna xaaladda qiimeeya waa sida loo badan yahay oo somaali sida u baanta geesiyaal wey fuligu soomaali ma aha warkaas iskuma ogi lannu mucarikiintii kutub qoray ee soomaaliya ka hadloo dhan waxay dhaheen waa qowmhe ashidaau lbasi aciza ninkan cize iyo geesnimo lahayn soomaali maaha meela kule ka yimid meelaha loo xawil loo diro intii loo gooyo lacag loo raadiyo alasku dardaa ha laysdhaafiyo kaasaga intaa waa kaftankaygi idan maxay soo hadhay waa idiin sheegay asabr wuxuu keenayo alcifatu waxay keenaysa maxaa ii dambeeyey ashajaaca waxay keenaysa waa idiin sheegay maxaa soo hadhay alcadlu cadliga markii ilaahay ku siiyo garsoor wuxuu keenaya inaad shawal meeshuu mudan yaha aad dhigto bixin meeshuu mudnaa kaad xidhiidhini kaad goyni waxaad siini waxaad qaadani alcad inaad garsoorto haddii garta lagaa leeyahay haa hebelow adaa gar leh waa runta waa khaldan walaal raalli ahow haddii laakiin cadaalad ay kugu yar tahay ma garaabaysid haday garadaas isla saxan kii uu yidhi umaad noqon shaafici yidhi e, jadalanii e, muxuu idhi jaahilun fajadalanii wajadaltu wuxuu ihi caaliman fajadaltuhu wuxuu idhi nin caamaya ila dooday buu nankaas waa iga helay garti nin culmaan la dooday garti baan ka helay buui say ku dhacday imaam shaafici buu hi caamima intaan doodna buu dhulka idhiga caalim baan la niqaashay waa ka reeyay sabab maxay tahay ninka caalimka wuxuu garanayaa ee caadilka xilliga laga gari leeyahay ee laga jidhayo iyo markuu asagu jid leeyahay hadii laga jidhay uu garaabi laakiin caami muxuu yaqaan asagu yaan lagaa muran badinin indhuu caddayn somaaliya indha cad waa taqaanaa ma garaabayo ma garqaadanayo meel u socdo ma yaqaan wuxuumadu baasha dhan ba yaan lagaa coddheeraanin warbadinin ninka intuu sheegay in la egdhee ka badi marka caddigu wuxuu keenayaa insaaf min nafsika hayrkan aad u insaafto u garsoorto cadaalad idan usuul akhlaaq akhlaaq alxasana usuulsheeda maxay noqotay afar alsabr wاlcifatu wa alshajaacatu wa wاlcadl usuulu alakhlaaq sayi'ana waa idna waa afar aayadun ku dara markaas aljahlu wاظulm wاshahwaة wاlghadb waa inta aljahlu wاظulmu wاshahwaة wاlghadb afartaa iyaguna weeye dabcigu kastoo xun ama dhaqan kastoo xun waxa dhala waa jahli aqoon daro dulmi xadgudub oo cadliga ka soo horjeeda iyo shahawo oo hungurixumo ah wax quurdixumo ah wax walbaad inaad isu rabto wax walba adaad doonaya wax walba aduu kugu fiican yahay sida daksiga baad ogu dhici wixii sandareero ah hawlaha jadin iyo umuurahaaso dhan baad ku aafaysan tahay carabkaad la bixisiin maanse lugaleydi ashahwa waalqadab iyo xanaaq aan xuduud lahayn oon la kontarooli karin ila gaalnimaba keenaay waa soo marn nin dhowr oo boqor ah xanaaq la gaaloobay diinta uga baxay idan usuul alakhlaaq alxasana intaas aynu markaa ku dayno baab اlxilmi wاlanaa'ati wاlrifq buu baab yahay wuxuu baab yahay alxilm dulqaad dulqaad iyo wlanaa'atu kaadsiinyo iyo wrifqo dhimrin way kala duwan yihiin xilmi iyo sabri way kala duwan yihiin xilmigu iyo sabrigu farqi baa u dhexeeya waana iska agdhow yihiin sabrigu inagu gegsi baan u waa adkaysi sabri waa adkaysi haddaa lagu qaniino caaca durba dhihin weeye dhibka kugu dhacoo durba cabaadin weeye sabrigu waa waxay soomaalia gegsiga dhahaan iyo adkaysi dhahaan weye amaa xilmigu dulqaad bay yidhahdeen raroosh dabcigiisaba wuxuu waa iska hayiin ismalure wax badan ma dhibo waxaad u naftu kaaga bixi caadi bay isagu u tahay haweenka somayda arag caruurta markay la dhaqmahayaan xilmiga ilaahay geliya dumarka la dhaqanka caruurtoodu biniaadan yahay ma gelinin toban caruuraa dhagaha kaga qayli maanta kanasi mid e, biyihii dhan daadiya tubadii intuu fura dhuguu dhan qooya mid daaqadihii jajabiya gurigii maanta rinjaystay buu <laughs> intuu soo qaada qad marinaya qalinku faraa iskaga halankaasu marna leefi marna indhaa iska marin marna derbiga marin wax dhib oo ma aragto tartiib bay waxay iska tirtiraan ya kay dhasho bas miya adugu waxaan malaynayaa hawashaasaa lagugu soo rabaaday soo maa <laughs> intaa waa iska kabta haweenku dulqaad bay kulle u leeyihiin dulqaad ba carruurta u leeyihiin raggu ma xamili karo odaygu uu carari markay carruurta qaliilaan albaabku ka bixiba meelahaasaan ku soo nasanayaa buu leeyahy masaajidda u soo cararaya xilmigu marka waxaa waa dulqaadka inaad xamisho shayga oodan ka rogbiyoonin oodan xanaaq muujinin iyo gubasho iyo iyo qobgariir iyo mxaa ragbi aadan muujinin walanaatu waa deganaan deganaan ilaahay aan ku siiyo ama cafan kaadsiinyo kaadsiinyo aan dhaho warifqu iyo dhimrin idan baabki dhowr baabo iska agdhow marna isku adaad iyo naqaa'id marna isla shaqaysuu sheekhu isdaba dhigay raxmat ullahi tacala caleyh qaala allahu tabaaraka wa tacaala waalkaadimiina alhayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin waa inagu soo marra kuwa xadhada qariye qabira dadkana iska cafiya yaa ilaahay jecel yahay ilaahayna wuxuu jecel yahay muxsiniinta kaadimiinta iyo caafintuna waa min almuxsiniin ba aayadda ku leedahay wa qaala tacaala khud ilcafwa wixii sahlan qaado maa cafaa min akhlaaqi innaas bay salaf ku fasireen dadku wakay wax kuu sheegtaan intaas sahlan iska qaado ninbaa khalad kaa galay markaasuu kuu cudurdaartay waxaad og tahay cudurdaarka uu ku cudurdaaranay inuu been yahay xataa hebelow maanta waad ila ballantay duhurka waad ila ballantay u fadhiyey u fadhiyey baa lagu aadaamay xageed ka baxday waa baabuur baa dhexda ila fadhiisto jaan baan soo galay oo kanay noqotay waxaadna og inuu maqaxyada maanta dhafidho ka sheekaynaya been baad sheegaysaa inaad waa dhabixumo wey hmasaas ahaa bal ina keen cudurdaarka xataa faalsida ee feegee beenta ah marka lagugu cudurdaarto dabciga wanaagsan muxuu keenayaa inaad iska qaadato oodan qodqodin oodan ku xumaynin anaad ii sheegaysaa war beenta igadah anta halkaan tag hebel baa ii kaa sheegay hebel baa kugu soo mar waad fadhiday waa dabci xumo wey lama ibnu qayim waa min suu lkhuluq wey hawsha iyada ah hud ilcafwa hadaba gelin maa cafa aw fadla min akhlaaqi الnaas waxa sahlan qaado cafiska qaadona waa lagu fasir dhib ma lah hud ilcafwa cafiska nabi allow qaado waxa sahlan qaado wixiis kuu muuqda qaado ku kaaftoon ha qoodqodin ha dabagelin ha ku dhibin su-aasha waamur bilcurfi wanaag samahana dadka far waacrid can iljaahiliina intaa ku xadgudubtana ka jeedso idan usuul ahlaaq alxasan o dhan meesha lagu jamciyey bay culmadu yidhahdeen ayadda ayada aad bay u jecel yihiin baabkii ku soo marra aayadda iyo tafsiirkeediiba wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi walaa tastawi alxasana samuhu ma sinno shayga wanaagsan iyo wala sayi'a wasayi'atu bay asal ahayd laadaa waxaa loo kordhiyey lita'kiid الnafyi inaysan sinnayn xumo iyo sama ma sinno ilahu haddayn samayn idfac ku difac xumaha ninka la yimaada bilatii midda hiya iyaduba axsanu wanaagsan ninbaa xumaan kugu sameeyey inaad cafido waa maxay waa xasan inaad wanaajisana waa maxay waa axsan alloweyne ma dhihin ruuxii kugu xadgudbay si wanaagsan kula dhaqan wuxuu yidhi waxaad kula dhaqantaa bilaxsani sida ugu wanaagsan weeye idan kii ku xumeeyey inaad cafido waa si wanaagsan waxaase ka wanaagsan kii ku xumeeyey inaad wanaajiso ood wax tarto minta nin baa xoolihiisu kuu diiday inaad iska dulqaatodoon goynin ood ka warqabto oo hawsha sideedii hore iska ahaato waa maxay waa xasanun inaad wax tartood wax siisaa kii ku xumeeyeyna waa axsan ilahay axsan buu inoo diray idfac ku diaac oo la qaabil way bilatii xumaha ku difaac xumaha ku baabi kala hortag bilatii ay bisifati alatii hiya axsanu wanaagsan laa bilxasani aw cafwan eh, faida اladii baynaka wabaynahu cadaawat kaanahu waliyu xamiim wma yulaqaaha ila ladiina sabaruu wma yulaqaaha ila duu xadin caiim ilahi wuxuu ihi faida ladii baynaka wabaynahu cadaawa markaad ninka ku xumeeye aad wanaajiso ki adiya asagoo cadaawada idin dhaxaysay waxaad moodaa gacal wanaagsan kaannahu waliyun gacal xamiimu weliba kuu danqanay xigaala sokeeyaa tijaabiya nin walbaoo ku xumeeya haddaad wanaajiso kii ku dulmiya cafis mooyine xataa wax oogu darto wuu isbedelayaa cadaawadda qalbigiis ku isbedelaysa oo nin ninka waa laygu dira wanaagsan buu waa laygu dira bay sheegeen saan moodhayaba ma aha ilahay baa inoo sheeg kaannahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha lama waafajiyo way hawsha ayadaa xumo lagugu sameeye in wanaag loogu bedelo oo xumaha cafis iska daaya xataa wanaag la raaciyo ila ladiina kuwii sabaruu dulqaatay mooye lama kulmaan lamana siiyo lamana waafajiyo iladiina sabaruu wamaa yulaqaaha lama waafajin ama ma helo hawsha iyada ilaa duu xadin duu nasiibin fi lcilmi cadiimin xaduhu yani nin diinta meel weyn ka gaadhay ilaahayna dabci wanaagsan siiyey akhlaaq rabbi ku manaystay ilaahay uu karaameeyey unbaa intaa loo kulmi karaa bani aadan ma awoodi karo ninkan maxaa la yidhi somaal cidha ninkaan shantaadu kaa reebin he ah, nimaan shantaadu kaa reebin hareec kaama rabtay ku leeyihi hareec kaama an ninku saara ninka ku saarhe toban baa la saaraa far ninku saarana an baa la saaraa waxoodoo dhanba waa wax iska celin iyay ku dhisan tahay meelahaasoo kale dulqaadku aad buu wanaagsan yahay wa qaala tacaala ilahi wuxu uhi liman sabara ruuxuu u dulqaata cala dulmi wahafara dulqaato oo cafiyoon aan argoosanin sabara cala dulmi waladaa buu u dulqaatay waafara waa dhaafo ma argoosanin ina dalika cafinta iyo dulqaadkaasi la min casmi اlumuuri arrimaha kooda waaweyn ee lagu dhaga weeye ma aha ruqsa ma ahe waxyaabaha shareecadu adkaysay xoojisay buu ka mid yahay baabkii saddexaad baynu aayadda ku soo maray almuhim alfudayl bn ciyaad wuxuu odhan jiray min akhlaaqi اlanbiya alxilm wاlanaat waqiyaam اlleyl markuu aayadahan ka hadlaayo wuxuu odhan jiray min akhlaaqi اlanbiya wاrusul ambiyada iyo rususha akhlaaqdooda waxaa ka mida alxilmu dulqaad wاlanaatu kaatiinyo waqiyaam اlleyl sidaasuu odhan jiray jamaaca min aslf markay cadhoodaan ruuxa u xanaaqaan baaraka allahu fiikay dhihiti markay canaanayaan adu inaad u xanaaqday miyaad ku gaabsanaysaa allah yahdiika iyo baaraka allahu fiika iyo allah yacfu canka iyo allah yactika alcaafiya maad ku gaabsanaysa maya alaabtii qaamuuska cayda iyo canaantaad wax ka baadhaysa markaasaad sii dayn wa ilaahay shuqul ku lahay shaydaanna ku farxo malaa'igna ka naxdaad sii daynaysa cabdullahi bni cawn ninkii imaamka iyo muxadidka faqiiha ruuxuu aad u canaantay dhe wuxuu dhihi fiik baarak fiik agtiisa waa maxay waa dhaga ka raacidba wanu kuu duceeyeyba barak fiik can ibn cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala rasul sal l slam rasuulka ilah wuxuu ku yidhi liashaji cabdilqays cabdilqays reer cabdilqays waa qoys baxrayn ka yimid meeshan qatar hadda la yidhaahdo dhulkan ka yimid liashaji cabdilqays wuxuu ku yidhi ashajku magaciisa mundir baa la odhan jiray almundir ibnu caadil alcasari baa la odhan jiray ashajku waa laqab dakhar wey dakhar buu wejiga ku ashajku waa ruuxa dakhreyn nabarka kule wejiga dakhre ay inagu soomaalidu nabigu wuxuu ku yidhi ninkaa liashaji cabdilqays reer cabdilqays ninkoodii dakhrana wuxuu ku yidhi inna fiika waxaa kugu jira khaslatayn laba calaama rabbi kuga abuur laba calaamo wanaagsan yuxibuhum allah ilaah uu laba dabci laba khuluq oo ilaahay jeceliyo rabbi ku siiyey alxilmu dulqaad iyo walanaatu kaadsiinyo ka fiirsasho degdeg la'aan rawaahu muslim xadiidku qisuu lahaa sanadka dambe caamil wufuud iyo sanadkii toddobaad mid hadda ma xusuustee ayaa nin ganacsado ahaayoo reer cabdilqays ka dhashay baa yaa soo maray nabi sal l slam madiine soo maray oo yaman badeeca nabigu xoogow wuxuu qoonsaday marka wufuudda sanadkii toddobaad bilaabtay ilaa san sagaalaad socday reerkaas reer la yaqaanoo gob ay ahaayeen iman waayaan ninkii buu waraysto nabigu intuu la kulmaa badeecadii la iibiyey buu aad u waraystay wadaadkii markaa badeecada watay wuu yaabay nabigaa wuxuu u daqiiqa reerkii dhannaa ee qabiilka ay kayrada ahaa buu u weydiiyey hebel muxuu ku dambeeyey halkaa helka awlaad maxaa u jooga xaalkiisa ka waran reerkoo dhan buu waraystay nabi alla wuxuu reerkii miqaaraan baad ka urun jirtay oo samxaad ugu baratay waa loo warramay nabi weligii ma reer cabdiqays yaa u warramay alladiifu alkhabiir macalinka jibriil baa xogta siiyey reer uu soddon sano oo asagu dhex taagnaa suubanuhu oo uu ka qaadi jiray oo shilinta ka gurahayay ahaan buu u ninkii baa yaabay wuxuu yii nabi maxamedo hawshan waa hawl min asamaa amru min asamaa weeye bal horta aniga tawxiidkii qaba asagii baa islaamay badeecadiisii buu caddaystay meeshuu ku laabtay reerkii buu tagay reer cabdilqays ahaa uu ka dhashay waa soo dhoweeyey waa la waraystay waxba inuu islaama umuusan sheegin uu ka qarsaday islaantuu qabay ayaa waxaa dhalay wadaadkan ashaj cabdiqays baa oo ninkaas nabiga soo maray soo islaamay waxaa sodog u ah alashaj cabdilqays almundir ibnu caadil baa yaa sodog u ah haweenaydii baa waxay aragtaan wadaadkood tukanaya weysaysan tukan aabbaheed aabba waxay tihi ninkaygii intuu madiine ka yimid waan qoonsaday xaaladiisa xilli aan la kicin buu kici wuxuunbuu akhrinhayaa faraha qaybaha horuu jirkiisa dhaqaa haddaan is aragna wuu qabaysanhayaa warkiisii wadaadka waan fahmi lahay nin aad u caqli badanoo degan iska sugay isbuuc kadib buu maalinka dambe u yeedho bal adeerowna keeb meel cidlay tagay way is waraysteen ii warran buuhi tolkaab waxbay sheegsheegahayaani maxaa kugu soo kordhay wuxuu mar haddaad i weydiisay warkii buu dhiibay ashaj wuu islaamay wuu tawxiidsaday reerko dhan buu iskugu yeedhay islaamka u bandhigay kulli way ku raaceen wafdi bay marka soo dumeen wafdi afar iyo toban nin ah bay soo direen waxaan ka tegey marka ninkaas markuu islaamay uu soo aaday xagga nabigu wuxuu usoo dhawaa fariin uu leeyahay reer cabdilqays warkoodii ma haya ha yimaadeen madiina hay ugu buu u dhiibay ashaj waraqdii baa la akhriyey afar iyo toban duqay baa la soo xulay ashaj baa ugu yaraa toddobaatan jiro siddeean jiro lixdan jiro ninka ogu yar buu ahaa raggay socday afariyo tobankaa markii madiine lagu soo dhawaaday oo madiine lagu soo baxay baa awrtii si looga dagay nin walba hashiisii buu fadhiisiyey waa la soo orday nabigaa la isku duubay gacmaha ka dhunkadeen nabiga lugaa ka dhunkadeen ninkan asha cabdilkhaysa asagu awrta ay sii buu soo qabtay miduu seeteeyo miduu meel dirina afku u saaro alaabtay daadiyeen buu ururiyey dharkii uu watay buu iska bedelay boorsadiisiibuu kala soo baxay dhar cusub wuu qabaystay wuxuu burfun watu ismariyey asagoo shaaximan buu nabigu u yimid nabigu hawshan u bogay oo gobonima ma ogtaha nimanka hore marqaankii marqaanka hore nabiga way jiidheen ayuu macluuxoodii wata qodobkaas nabiga aad buu ugu badan maxaa ka muuqata dulqaad shayga uu jeclaa nabi maxamed cidu ka jeclaa ma jiro laakiin wuu sugay qaab gobeednimo ah oo quruxsan oo nabi lagu qaabilo damc inuu ku qaabilo dulqaadka keenaya xilmigaa keenaya kaafiyaha keenaya boorsadiisii buu tagay dharkiibu iska bedelay oo kusoo dhiiday maanta lagu soo socday iska bedelay wuu qabaystay ku cusub buu soo xidhay saasuu nabiga ku qaabilay xukuno nabigu cilmigiisii alxilm caqlina waa laydhaha ugu bogay markuu nabigu ay dhammaysteen afar iyo tobankani wuxuu u dhiibay saxaaba u qaybiyey hebel qaad diinta barbood nin wal markuu la soo hayay buu yidhi ii keena afar iyo tobanka imtixaan buu ka qaaday meel fiican soo gaareen buu arkay macalimiintu ka bedelay haddana wuxuu yidhi hebel hebel loo qaybiyo nin dhowr macallin buu mariyey markay saddex wiig joogeenba naba allow diintana waan barannay xaggana waanu hilownaye ma fasixi kartaa maalinka dan buu hi kaale marka beecaa raba beeca islaam ila gala idinkiiyo tolkiin saddex iyo toban kale waxay dhahaan waan gallanaba beecaan gallay calaynaa wa calaa qawmina suxunabi allo u kaadi annagaa beca kula gelayna tolkaano gaalo iyo islaamba way leeyihiin mar hadday gaale islaamba leeyihiin diintan ugu waan noqonaynaa waxaan ballanqaa inaan diinka ugu yeedhno kiina diida waran baan oola tegayna waan la dagaalamay kiina yeela annagoo naga mid yahay hawshaasaan beeca ku gelaynaa na wuxuu ihi sadaqta adaa saxan wadaadii maxay dhaheen nabaa low nugu daa annagaa meel saarayna kulligood asagu wuxuu yihi maya nabi allow beeca annagaa kula gallay iyo inaan dacwo fidinno oon gaadhsiinno fariintii ninkana raaca fa innahu mina kiina diidana jihaad fi sabiillah aan ku qaadayna wuxuu tan saxan wiilku marka saasuu ku mutay uu nabigu ku yidhi inna fiika khaslatayn alxilmu dhug iyo caqli iyo dulqaad iyo deganaansho markaasuu nabi allow maanaa iska ka dondoona labadaa dabci mise ilaahay baa igu abuuray nabi wuxuu ihi ilahay baa kugu abuuray markaasuu alxamdu lilah ilaahay baa ku mahadsan in laba dabci oo alla jecel yahay igu abuuro sidaas wey marka alxilmu caqli iyo deganaansho hadduu rabbi iskugu kaa daro waa wax weyn wey rawaahu muslim wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaala qaala rasul sal slm ina allaha rafiiqu ilaahay waa dhimriye uunkiisa waa u dhimriyaa waa u naxariistaa yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa dhimrintuu jecel yahay imri kulii shay walba in la dhimriyo fi اlmri kulii cunfiga iyo qardacdu ma wanaagsano shay walba waa inaad dhimriso xataa haddaad wax sheegayso haddaad ruuxa wax siinayso haddaad seexaynayso haddaad wax tarayso si ladifan ayuu ilaahay jecel yahay in allaha rafiiqun rabbi waa dhimriyaa oo waa u dabciyaa ownkiisa waan u rifqa dhimrinta iyo wax la fududay uu jecel yahay fi lmri kulihi taladoo dhanba muttafaqun calayh wacan caaisha waxaa an caaisha waxaa laga wari radi taala an sal slam qaalinuu allaha rafiiqun yuxibu rifqa wa yucطi cala rifqi dhimrinta rabbi wuxuu ku bixiyaa maa laa yucطi cala alcunfi qardajeex wuxuusan ku bixinin wax qasbidda in wax la madax jibi la dirqiyo la dhimriyaa ka wanaagsan wuxuu ihi wiilwaal soomaali wuxuu ihi in adeer waxay ku dhanta waan waaye wax alba intuu sameeyey ninkii soomaaliya kala gaabiyey dhan nin ka wanaagsan buu ahaa dhanna nin wuxuu ahaa jabbaar ah ayuu ahaa marka si walba waan yeelay buui hadda waxaan sheegayna waxtaa waan sameeyey buui laakiin soomaliya waxay ku dhanta waan waaye buuhi he in adeerow reeqoy waxay dhaheen soomaaliya waxay ku dhaanta maxay kula tahay waan weynayidha iyaguna oday abwaano reeqoyo cuurwa somalia waxay ku dhaanto war maxay kula tahay maxay kula tahay adoo ushu meel kaaga jarantoo taraa iska wata daad war kaaliban waynu tushanaynaa hawshan ataalle maxay kula tahay ninka somaliga wuu qiimaynaya xataa ra'yigaada daad qaadato wuu kuu raacaya laakiin haddaad tiraa waxaan yeela sameeye kir bay ku soo dhex dhigto oo adoo taada wata xataa maxay kula tahay oo kanaad tiasamsa waa laga fiican oo xataa ayaga toodii durdurtooda hagaajisood kaadii meel marsato way kaa yeelaayaan talagelintay jecel yihiin in la talageliyo xataa haweenayda gabadheeda haddaad gabadhi baan bixiyey kaa eh, dhegaysan taladay rabtaa heblaay gabadhu haddaadda waa labaatan jir raggun bayn u joogtaa calafkeeday qaaday laakiin ninkii hebel ahaa yaa ii yimid ka samaynaa way soo dhawaynaysa allahuma qolyahaas qolyahaa gabadha soo dooray xogow iyo islaanta xurgub ka dhaxayso mooyeen way soo dhowaan soomaali in la talageliya aad bay u jecelyihin in allaha rafiiqun yuxibu alrifqa u jecel wayucطi cala arifqi dhimridda wuxuu ku bixiyaa maa laa yucطi wuxuusan ku bixin cala alcunfi qasbidda iyo wax la qasbo la muquunsho la dirqiyo wayucطi wuxuu ku bixiyaa maa laa yucطi calaa siwaahu calaa siwa rifqi waa la soo celiye lita'kiid baa loo soo celiyey mar tii horaa kugu fillayd wayuci calaa rifqi horaa kuwa yaa kuu socota rifqiga rabbi wuxuu ku bixiyaa maa laa yucطi wuxuusan ku bixinin oon ku siinin calaa maa siwaahu rifqi waxaan ka ahay wax dhimrin lagu waayey in adeero lagu waaye maxay kula tahay lagu waaye xoog iyo qasabi darqi lagu heli maayo idan nabiguna taasuu jeclaa sideeduba idan jihaadkii iyo halganku waa min arifqi laakiin waa xalkii u dambeeyey markaan wax kale kaa weyno warn waan heshiino war diinka soo gal war sidan yeel u dhaqaajin waay adda muxuu u baahan yahay kurayga qur-aanka bar lagu keli waay maxaa sugahay xawd iyo ulbaa sugaysaa marka hore laakiin waa la tartiibinaya macalimta yurub galbeedka ushu waa ka dhammaatay ayagu nacnac waa inay qaybiyaan macallinkii ridda la istaagi waaya jokaleed iyo nacnac lagu soo noqon maayo ul warkeed ma jirto nimankan nyrib iska haystaa caagga iska haystay iyo shaabuuggii dameeraha iyo baaldigii ushi oomada caruurta u haysta weli waa kibirsan yihiin xagga ha tageen qayban doonaan iyo jugoleed baasha in la tartiibiyay ku fiicanta tartiibtaasee hawsha ku socotaa rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wa canha can caaisha radi allahu tacala canha ana nebi sal slam qaala wuxuu yidhi ina arifqa dhimrintu laa yakuunu ma ahado ma galo kaanade taamade ama naaqisatadonta ka dhici culays ma shay dhimran shay ma gasho ilaa way qurxisaa way bishaa way bishaa way qurxisaa shay walba oo si tartiiba loo galo wuu dhammaystirma xaajooyinka garaha danaha howlaha muslimiinta hawsha qoyska dhib walboo yimaada si tartiiba haddii lagu galo ilahay waa dhammaystiraa waana qurxiya laakiin dirqintu iyo qasabkuma wanaagsan ilaa zaana waa qurxiyaa walaa yunzacu lagama siibo iyo dhimrintii lagama siibo lagama waayo min shayin shay iyo xaaje iyo hawl ilaa shaanahu waa bi'iya waa cambaareeya waa dhaleeceeya dhimrintu marka waa hawl muhiim jiddan rawahu muslim xilmiga baa keenaya وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala baala acraabiyun xurquus alyamaani nin la odhan jira weeye cafwan dulquwaysad alyamaani laba dulquwaysaraa jira mid waa dulquwaysada tamiimi xurquus ninkii la odhan jiray ee khawaarijta ka farcamay kaa ma aha ma ah nin kaloo reemiya ah oo la ohan jir dulkhuwaysar alyamaani iyo dulkhuwaysar atamiimi way kala duwan yihiin tamiimiga abulkhawaarij ah mana aha ninkan hadda laga loo jeedo ee waa wadaad reemiya oo yaman ka soo jeedayba waa ninkan oo dulkhuwaysarat alyamaani la odhan jiray siday kutubmubhamaad sheegeen baala carabin remiya ku gaajay fi lmasjidi masjidka nabi maxamed ee barakaysnaabuu ku gaajay faqaama annaasu dadkii baa istaagay ilayhi ninka xaggiisa ay u istaageen liyaqacuu fiihi inay edbiyaan gacan oo la tagaan bay damceen ninkan mutakabirka ee intuu iska faytay masaajidka ku kaledhinay muxuu yaa yidhahd masaajidka nebi maxamed waa in la edbiyo liyaqacuu fiihi inay ku dhacaanoo ama canaantaan ama dhaleeceeyaan ama u gacan qaadaanba faqaala الnabi laakiin macallimkii baa fadhiya ilaahay kii wa innaka la calaa khuluqin caiim nabi wuxuu uhi dacuuh war daayo u kaadiya kaadida ha dhammaystee daayowdi naba la waamasa warbal u kaadiya idinku wa ariiquu ku daadiyoo ku shuba calaa bowlihi meeshuu ku kaajayna sajlan wadaan oo min maain biyo ah ku shuba biyo ah ninkaadida ha dhammaysto faraha ka qaada ha fiijinina markuu dhammaystana meeshii aahiriya ow mase wa ariiquu ku shuba calaa bowlihi danuuban wadaan oo min maain biyo ah sajligii danuubka waa isku mid danuubka weyn baa la yidhaahdaa wadaantu way kala duwan tahay mid halmar darka buuxinayso mid dhowrkoo lagu celiyo yarbaa jirta way kala badan tahay aw danuuban wadaan weynoo min maain biyaa marna waxay dhaheen sajligu waa markaysan buuxin danuubkuna markay buuxdo sajli wuxuu wadaanta yar danuubkuna wadaanta weyn sayduna noqotana wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam wadaan biyaa ku shuba maxaa yeelay maxaa nabiga e, saa u leedahay fa inamaa bucitum nabi wuxuu waxaa la idiin diray oon ummadda idinku diray oon wakiil idinka dhigta oo diinka faafiya idiin idhi muyasirina kuwa xufud noqotaan fududeeya hawsha tartiibiya ninka haddaad dad kula boodaan ood ulku bilowdaan horta kaadida buu la carari wuu sarsayni masaajidku dhan buu gaadhsay horta labo kaadidaba asagoo kugo ku istaago xanuun baa ka dhalan saddex wuu didayaayoo diintii wax u arkahayaa meel isku baqdhabahayaba oo ninka in yar khaldama bud lagu lafa bixinayo fahan xun oo khariban buu diinta ka qaadan asagii baa xanuunsan caafimaad ahaan masaajidka baa meelo badan kaadadu gaadhi intaa mafsadaa ku jirta maxaa ka wanaagsan asagoo loo tartiibiyo kaadida lagu kala goynin masaajidka meelo badan aan kaadida la gaadhsiinin asaga aan egfashan iyo xanuun lagu keentay kaadidu ku istaagto sumcad darre iyo magac dheg xunna uusan naga qaadinoo muuqaal xun uusan naga qaadin idan dacuuhu saasuu nabigu u yidhi fainamaa bucitum muyasiriin inaad wax fududaysaan arrinka fududay mushkilaad timid xal fudud baa la rabaa walam tubcau laydima dirin mucasirina kuwa wax adkeeyo soo xidha xalkii oo fudud baad sii fogaynaysaan xaajada ha fogaynina soo dhoweeya rawaahu albukhaari wاsajlu bifatxi الsiin اlmuhmalati waiskaan اljiimi wahiya addalwa wadaanta almubtaliatu buuxda maan biyo laga buuxshay وkذلika اذنوب ذنوبkuna waa wadaantaha buuxda wey وعan أنس بن mالك رضي الله تعالى عنه marka xadiidkaasi فiقhyaad fara badan bay شhaaفicidu ka saaraanoo waxay qaacidada odhan jireen waxay yidhaahdeen dhihi jiraan النajاaسaة إida waradat calى الmاءi najasat وإida warad الmاء عalayhi lam tunajistii bay ka qaataan biyuhu hadday iyagu kor ka yimaadaan waa faacil oo waa muؤaثir bay dheenoo biyuhu ma najaasobayaan haddii laakiin nijaasadu ay kor ka timaado waxbay nijaasaysaa bidaliil nabigu wuxuu idhi kii hurda ka kaca weelkii yaraa ay biyaha yuusan gacanta gelin ilaa u dhaqo leanno gacantu nijaasay wadan kartaa meelay soo taaban kartaa kadibna nijaasadii baa noqonaysa waarid caalma fa tunajis laakiin hadda waa maxay biyihiibaa nabigu wuxuu wadaanta ku shuba nijaasadii alma huwa alwaarid biyaha kor ka imanaya nijaasada wuxuu ugu dhacayaa siyar siyar marka si tadriijiyana oo isdabajooga nijaasada u khafiifinaya ilaa biyaha u dambeeya ay ku dhacaan maxal daahira annagu tafriiqaasaan qabnaa maaliki waa naga diidanya xanaabilo laakiin muhiimaddu masaa'ilka fiqiga waxaa ka muhiimsan masaa'ilka khuluqiga meesha ku jira waana maxalu shaahidku imaamku sheekhu u keensan xadiidka وعن أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال نبgu wuxuu yihi ysr ysiruu ummadu cafan bashiruu mise waa yasiruu fududeeya arrimaha waa wixii taysiir diineed ka furan yahay yasiruu diinta ummadda u fududeeya walaa tucasiruu ku adkayno ha ku dhudhuujinina wabashiruu dadka rajo geliya walaa tunafiru ha dadka yaan didin bashiru khayr ugu bishaaray soo dhowow islaam baad diinbaad waa diin wanaagsan jannaad ku geli ilahay baa ku barakeey adduunku rab waa noolay haddana khayr baad ku noolaan dadka waa rajaa la bashiru wuxuu ilahay u ballanqaaday oo wanaaga oga sheekeeya diinta ma soo gashaa wala intaasa ku maan ka war haddaad ma islaamtaa wuxuu wadida hayaaba maxaa intaasa goormay timaaddaa horta waa waxyaabaha la wado wey intuu nabi maxamed noole alayh isalaatu wasalaam iyo khulafaau raashidiin ilaa dowladdii reer banumi ay ka dhacaysay boqol soddon iyo laba sana miahayd waay xilligay dhaceen boqol soddon iyo labada hijira soo maahay badaas sano muslimiinta intay waxadeen ay ku cadaatay gacanta la gooyay toban ruux bay noqdeen afariy toban ruux oo fiirso hadda markaad oofisaan ood fulisaan amni baa la heli adduunko dhan baa kala degi dadka wada noolaani roob baa ilaahay keeni waa la kala dam istiqraar iyo xasilooni baa la intay diideen xuduudda ilaahay waxay furteen jeelal lagu tababarto maxaa lagu bartaa jariimada qaabka loo sameeyo bahallo baa lagu noqdaa say u hayaan bayla yihiin malaayiinta ku baxda maba loo baana xabsiba maxaa xabsi looga baahaya xuduuddaa la oofinaya nabad saaxigaa la keenaya waa la kala dambaynaya wax dhibana dhici maayo addoommahan allihii abuuray baa kaaga naxariis badan asaga kaa yaqaana alaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu lkhabiir arxam alkhalaa'iq nabi maxamed aa xuduudda fulinayay nabi maxamed axad ka naxariis badna miyaa jiray isagaa laha hadday faadumo xaddo gacantaan goynaya xuduuddu waa naxariise ma aha ciqaab ma aha ruuxay naxariis u tahay innagay naxariisnoo tahay dalkii duuniyado dhan bay naxariis u tahay marka yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu ummadda rajo geliya walaa tunafiru yaan la didinin oo diinta lagu diray muttafaqun calayh dabcigaada diinta dadka ku diri kara dhaqankaada ummadda diinta jeclaysiin kara somaali waxay dhaheen reer nin baa ku jeclaysa ninna waa kugu diraa waa nafsa shay yaa atay ree hebel nin qiimo badan baad baratay oo aad u fiican oo akhlaaq leh oo khiyaar ah waagadan waxaad mooday ree hebel oo dhanba inay ninkan oo kale yihiin reer bale nin baa ku jeclaysay ninna oo ku necsiya oo kugu diraa nin baad baratay yaa atay ree hebel wuxuu noqday qafalmarjac sabaabirana xadhig lama sitaan meel si loo qadaan lahayn waagadan waxaad aamini ree hebel oo dhanba inay kanoo kale yihiin marka ummadda yaa diinka lagu diro وعن جرير بن عبد الله البجلي وحبان كبودي وعن جرير بن عبد الله البجلي قال حسابي وحوري سمعت رسول الله يقول أسوغو له من يحرم من يحرم الرفق دمرنت روحي لغا قديو روحي لغا قديو إلهي أوسن أخلاق إيو خلق دمرن إيو دبع سنة أوسن سنين يحرم الخير كله عفوا كله خير idan nabigu wuxuu hadda ka dhigay min usuul اdiin rifqiga dhimrid diinta dhan ku dhisan wey waxaynu kusoo maraan birayaa baabkii saddexaad xadiidkan asaga ah. wa can hurata radi allahu tacaala canhu ana rajula ninbaa jaari ibnu qudaam loo badan yahay abu darda wey wadaaddaa yidhi ibnu cumar wn waa la sheegaa laakiin akar ahlicilmi min ahlixadiid waxay qabaan ninkani inuu yahay qudaama cafan jaariya ibnu qudaama saxaabi loo odhan jiray ana rajula wahuwa jaariya ibnu جاري بن قدامة قال للنبي النبي وحكيري أوصني إيدر النبي الله نبي الله إيدر دارا قال وحuu laa taqdab ha cadhoonin lannu cadhadu maxay ahayd min usuul min usuul اlakhlaaqi الsayi'a arkaanteeday ahayd arkaan aulmu aljahlu wاظulmu wاlghadab wالshahwa afartaasay ahayd waxaa laga yaabaa afartaasi afartii akhlaaqdii wanaagsanayd iyo afartii khuluqii xumaa in laba ka mida iskugu kaa tagaan ama afartan bal lagaa wada helo xun ama afartan aad saddex ka yeelato ama afartan laba aad ka yeelato nin walba marka afartaas alظulm wاljahl wاshahwaة wاlghadab siday dadka ugu kala badan tahay ama ugu kala yar tahay bay u kala akhlaaq xun yihiin uga kala daran yihiin o kala liitaan akhlaaqdii afartaydna sidoo kale siday kugu kala badan yihiin unba ummadduna u kala akhlaaq badan tahay laa taqdab ha cadhoonin faradada waa celceliye miraaran dhowr goor buu su-aasha celiyey saxaabiga awsini yaa rasuul allah nabaallow ii kordhi iigu dar qaala nab taqdab nabigu halkaas uga dhaqa ha cadhoonin saxaabiga wuxuu odhan jiray qudaam ibnu jaariya waagi dambe jaariya wuxuu odhan jiray waan fiiriyeyoo shay walbaoo shar ah iyo aafo walba ka timaadaa cadhada cadhada haddaan la xakamaynin oon la qorshaynin la agaasimin aafo wey waa dab naar kale wey وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب إلى وحو قري الإحسان إن لا سمفله على كل شيء شيء كسلو إحسان فله يعني حديثك أربعين كتقرن يسوي كتب إلى وحو واجب يلي الإحسان إحسان بوصارة وكواجب على كل شيء شيء كستا أحد والبئن إحسان فلا لقربا إحسان كقيب واجب وليه قيب سنه وليه هاي idan alixsaan mar hadduu bimacna itqaan yahay waa waajib bimacna alixsaan ila annaasi hadduu yahana asalkiisu waa sunno ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay calaadaa qole waxay dhaheen likulli waa bimacna allaam marka way dhib yaraanaysaa oo in allaha kataba alixsaana in loo ixsaanfalo rabbi waajib yeelay likulli shay shay walba loo ixsaanfalo tafsiirka dambaana caddanay yidhahan fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan faxsinu اlqitlata qaabka waxu dilaysaan wanaajiya si goobannima dilad waxu oo ruux waajiba ay noqoto in la dilo waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaanna faaxsinu dibxata qaab gowraca wanaajiya xoolaha la gowracayana calfiya middi badan ku gowraca neefka kale neef ka qariya hawsha la tartiibiyo walyuxida marka ixsaanu dibxu nabigu sharxaaya walyuxida ha afeeyo ama ha soofeeyo axadukum midkiin shafratahu tooridiisa ama bilaawihiisa iyo midadu wax ku gowracayo walyurix ha u raaxayo bimacnaa ha u danqado dabiixatahu miduu gowracayana labtirkeedu ha rafatay lugaha siidaa calfi wax u dhig wayba dhiman maxaa laga siinaa dhihi berri baabaan gowracin ku udxeeysane maxaa laga siin raashin iyo calbaa dhihi intaa ay nooshay xaq bay leedahay ay xaqeeda siin ha u dabiixatahu miduu gowracayo rawaahu muslim idan meel walba waxaa gala weeye ixsaan waxaana keenaya xilmiga iyo anaa'ada caqliga deganaanshaha iyo dulqaadkaa keenaya وcan caaشha radi allahu tacala canha qaala waxay tihi hooyadeen maa khuyira rasuul اllah rasuulka lama dooransiinin bayna amrayn laba arimood qau welig laba tala nabiga lama dooransiin ilaa haddii la dooransiiyo akhada wuxuu dooran jiro qaadan jiray aysarahuma midooda fudud nabi maxamed baa la dooransiiyey niman kufaaru quraysh nafta kuu keenay miyaan rognaa mise jaanis baan sina u yarkaadina nabi muxuu doortay ha loo yarkaadiyo waxay saxaabad u dooransiiyeen maxaabiista toddobaatankayd nabi allow gub ama laa ama aan fidyo ka qaadano aan sii dayno muxuu doortay fidyo fidya in laga qaato doortay hadiyo goor labada xaaje nabiga qabso sahlan buu dooran qaadan jiray haddaysan markaa dembi ahayn maa lam yakun hadduusan ahayn midka sahlan ee fudud iman dembi uusan ahayn ilaahay horta oo e, e, khaaliqa nabigiisa dembi iyo dembila'aan ma kala dooransiinayo maa lam yakun iman waxay noqonaysaa makhluuqaadka oo markay makhluuqaadka wax ku dooransiiyaan ama allah nabigiisa ma dooransiinayo waxaan aan bannaanayn laba arrimoodoo bannaan tasahalan buu dooran jiray xagga alle aadamuhuna laba arrin oo bannaan laba arrin tasahlan buu dooranayaa haddaysan tasahlan aysan dembi ahay maalaminku iman waa raajicun ila alkhalaa'iqi wاlmakhluuqiina ilaahay shuqulkuma hawsha ayadaa fain kaana iman ka fudud hadduu dembi yahay kaana nabigu wuxuu abcad annaasi dadka ka ugu fog buu noqon jiray minhu min alimi khiyaarkaas dembiga ah ee macsida nabigu asaga ummadda uga fogaan badnaa aad buu fogaan jiray waman taqma rasuulullah rasuulka ilaah uma argoosanin linafsihi naftiisa fii shayin shay qatu weligii nabi maxamed weligii ma argoosanin shakhsiyan lafihiisa si walba lagu xadgudbo ma argoosan jirin an tuntahaga in la dilaaciyo lagu xadgudboba mooyeen la qarariyo yidhaahdaan xurmatullaahi ilaahay xurmaysa alkhaasati bihi nabi maxamed wax laga sheego waintihaaku xurmat illaah isagoo lagu xadgudbo waintihaaku xurmat illaah isagoo leeda caadil ma tihid amiin ma tihid saadiq ma tihid garsooro ma tihid cadaalad xukumada qaybinin waa intihaaku xurmat illaah tan waxaa weeye ta laga hadlaayo waa xuquuqda ilahay oo khaaska ah xadgudubku meesha uu ka dhah nabigu hadduu xaq ku leeyahay wuu cafiyi jiray ilahay baana siiyey ilaa an tuntahaka in la dilaaciyo lagu xadgudbo mooyeen xurmatullahi ay xaqullahi alkhaasi billah oo fayantaqimu lilaahi tacaala ilahay buu u aari jiray oo u hiilin jiray xaduudda haddii lagu dhaco waa xaq ilahi oo khaasa ah, waa oofinayaa haddii wax laxado haddii la sinaysto nabigu ma cafinayo maxaa waa xuquuqullah laakiin waxaasaa ku saabsan oo xataa lagu gaaloobayo oo ruuxuu dilkiisu waajibay wuu iska cafiyi jiray raxima allahu akhii muusa laqad uudiya akara min hada fasabr fasbir kamaa sabra ulcasmin rusul baa lagu yidhi kubaa yidhi nabi allow caadil ma tiid wuxuu yidhi cadli dambe ka keeni nabi allow aan dillo ma iska daaya asagay asagay anfaxaysaaye yani waxaa xaq buu ku le xaqulcafi buu ku lahaa kale adugu haddii lagu qadfo oo zine lagugu qadfo iyo khaniisnimo maxaa kuu bannaan ruuxa inaad cafisana waad leedahay inaad xagka ku afsataan leedahay sidaasoo nabigu intuu noolaa wixii xadgudba loo geysto wuu cafiyi jiray xaq ullah iyo xaqu rasuul baa isku barxanaa marka ayada waxaana la fadilaa hadday xaq ilaahay aq makhluuq kulmaanna inta badan rabbi wuxuu la fadilaa e xaqa makhluuqu ilahay u sii daayaa lianna xaq ullahi waa mabniyun cala almusaamaxa xaqu nnaasna waa mabniyun cala almushaaxa walmudaayaqa lalmukaarama idan taasaa loo sii dayn jiray haddii laakiin nabigu dhintay ajmaca almuslimuun xadgudubka nabigu waxa way cafis ma galo nabigu hadduu geeriyooday saa ninka oga agbaxay leexadaa taqaana iska ilaaliya suubanaha haddii lagu adgudbaa meesha yaallahad wa can mascuud radi idan khuluqaa keenaya khuluqa dulqaadka cafiga sabarka cadaaladdaa keenaya sidii walboo loogu xadgudbo nabi maxamed ma aargoosan qaybta cadliga ayaa nabiga ku badnaa naxariistaa ku badnayd raxiim buu ahaa ra'uuf buu ahaa an mscuud radi allahu tacaala canhu xadidka iguma dambeeyo si waad iisoo fiirinaysaan mise baabka waan ku daraa intaydan darin bal halka xadiid aan ku daro waayahay qaala qaala rasul lla sal lay slam rasulka al wuxuu yidhi alaa ahbirukum waa xadiid aad u qiimo badan maana idiin sheego waaba idiin sheegahayaay biman yaxrumu cala annaar dadka ay naaru ka caagan tahay ma idiin sheegaa dadka naarta laga xarimay ninkaan naar aan gelaynin ma idiin sheegaa alaa ahbirukum baan idiin sheego biman duulkii yaxrumu ka xaaraam noqonaya ka caagan calaa naari naar inuu galo biman ma idiin sheego taxrumu calayhi naaru naar ay ka xaaraam noqona naar ay ka caagantoonsa taabanaynin aan la gelinaynin nabi wuxuu uhi taxrumu kulli qariibin hayinin layinin sahlin taxrumu naartu waxay xaaraan ka tahay oo naar ka caagan calaa kulli qariibin min annaas baa loo qof walboo dadka u dhow warhmamaramhamadin ah, hebel qaarana muu dooranaa ah, ah, naag marin calaa kulli qariibin min annaas dadka u dhow qalbigooda fahankooda waxtarkooda ka warqabkooda qariiban min annaas muslimiintaa loo jeedaa hayinin u dabacsan ayaga waa raroosh weeye eh, eh, huunkaani waa assukuun walwaqaar waa raroosh aad looga cabsan maayo laga haybaysan maayo nin walba dantiisu weydiisanaya waxay dhaheen saxaabadu markay nabiga tilmaamayeen man ra'aahu badaahatan haabahu waman khaalatahu cishratan axabah saxaabada nabi maxamed soo kogabiyey ninka fiiro horaad nabiga arka wuu ka heebaysanay waad cabsan markaad hoosu baratana bani ugu fiican bu waad jeclanaysa ka kici maysid bayna almaxabati wاlmahaaba hawl ambiya way hawsha idinkuma geli kartaan idan kullu qariibin ila اnnaasi axad walboo dadka u dhow qalbigoodii iyo dareenkoodii iyo waxtarkoodii hayinin u nugul layinin u dabacsan sahlin u fudud intooda marka layinin sahlin hayinin waa isku macaani waa muslimiinta nin walba intuu u danqado iyo diintiisu taagan tahay wallah subxana wa tacala aclam